bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min adyab alminax fii cilmi lmusطalax waxaa inoo dembeeyey <clears throat> masaa'ishii ay ka hadlayeen culimmadu ku saabsanayd xadiidka in la qoro oo la cardiyo oo markaasi la maqashiiyo dadkii la gaarsiiyo <clears throat> oo markaa sheekhu u gudbiyo ardaydii waxay kaloo ka soo hadleen rixlada xadiidka loo rixlaysanayo iyo dalabkiisa saan soo ishaarnayba culimmadu kutub gaaray ka qoreen rixlada xadiidka loo rixlaysanayo oo ka mid yahay alimaam khaiib albaqdaadi alkhaiib albaqhdaadi raximah ullah kitaabaad u qiimo badan ayuu markaasi ka qoray mowduucaas tusaalayaasha uu sheegayna waxaa ka mid ah saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim inay u rexlaysteen xadiidka dalab ay dalbayaan ragga rexlaystayna waxaa ka mid ah jaabir ibnu cabdillaahi ibnu camr ibnu xaraam alansaari oo intuu ka tegay magaalada madiina u rixlaystay yani markaasi shaam isagoo doonaya inuu ka soo qaato xadiid yani uu hayo saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ibnu unays wuxuu sii socday shahran shahran kaamilan ayuu sii socday markuu ka soo qaatay xadiidkina dib uu u soo laabtay kadaalika waxaa ka mid mida tusaalayaasha eh, uu sheegay alkhaiib albaqhdaadi abu ayuub alansaari saxaabiga la odhan jiray khaalid ibnu zayd isaguna inuu ka rexlaystay oo ka safray magaalada madiina oo markaas uu aaday ilaa misra isagoo doonaya inuu ka soo qaato xadiid saxaabigii la odhan jiray cuqba ibnu caamir kadalika salafkii rexlaad bay galeen imaamu shaafici waatuu leeyahay isagoo tilmaamaya markaa rexladaas iyo safarkaasi waxaa laga faa'iidaya cilmi ay ka mid tahay taqarab can alawطaani fi طalab اlculaa wasaafir fafi اlasfaari khamsu fawaa'idi tafaruju hamin waاktisaabu maciishati wacilmu waaadaabu wasuxbatu maajidin ana wuxuu leeyahay hariib noqo bimacnaa meesha aad joogtid ka tag shardigeedana waa soo marnay oo markuu qofku uu qaato cilmigii beledka uu joogay markuu xambaaro weeye oo u baahdo ziyaado marka wuxuu ku leeyahy hariib noqo safar oo markaasi meel kale u doono cilmigii maxaa yeele safarka waxaa ku sugan hamsu fawaaidi fawaa'id shana ku sugan tafaruju hamin hamigii iyo murugadii qofka u dareemayey iyo ciririgii u dareemayey markuu beledka joogay ayaa markaa ka faydmaya tafaruju hamin waiktisaabu maciishatin waxaa laga yaaba safarkaasi inuu maal kusoo heloba waiktisaabu maciishatin waxaa ka mida ah, wa cilmun cilmi baa ka mid ah in qofka cilmi uu soo xasiliyo wa aadaabun inuu aadaab soo barto wa suxbatu maajidiin yani markaasi inuu la saaxiibo nin markaa sharaf leh waxyaalahay ka hadleen waxaa ka mid ah culimmadu tasniifka yani markaa xadiidka iyo kayfiyaadka loo alifo anwaac bay inoo soo sheegeen anwaacda waxaa ka mid ah alaraaf baa ka mid ah alara waxaa ka mid ah culimmadii wax ka warinaya xadiidka say u kala horeeyeen tartiibkoodii inuu markaa kitaabka ku alifo sheekh axaadiidtii markaas uu ka qaatay uu markaa tilmaamo waxaana ka mid ah macaajimtaasi saddexda mucjam uu leeyahay alimaam aabaraani magaciisuna waa amedwaa sulaymaan ibnu axmed ibnu ayuub ayuub waa awowgiis weeyaan sulaymaan ibnu axmed ibnu ayuub weeyaan qisada dhex martay asaga iyo markaasi jucaabi sheikhii la odhan jiray markay munaadaroodeen oo ismari waayeen yani oo marka dambe jucaabi uu yidhi yani xagga xifdiga waxaa xifdi badnaa imaamu abaraani xagga dakaaga iyo fitnada iyo maskaxdana jucaaba markaas wuxuu ku ahaa yani cajiib markay ismari waayeen buu yidhi jucaabi waxaan hayaa xadii aadan weligaa arag baan hayaa buu yidhi haasuu yidhi ii sheeg haati asa wuxuu yidhi waxaa ii sheegay abu khaliifa ii sheegay xadiikaas abu khaliifana wuxuu ka warinaya sulaymaan ibnu ayuub buu ka warinayaa markaasaa wuxuu yidhi abu khaliifaha aad ka warinayso adigu ninkuu kasii warinay waaba anigaba marka iska badaa abu khaliifa aniga toos iga qaada buu yidhi markaasuu iska aamusay ninkii la ohan jiray jucaadi dib uma hadlin waxaa soo aroorinaya sheikhii la ohan jiray alkhaiib albaqdaadi raximah ullah waxaa soo aroorinaya cafwan ibnu casaakir kitaabkiisa taariikhu dimashqa ayuu ku soo aroorinaya markaa qisadaas dhex martay sulaymaan ibnu ayuub sulaymaan ibnu axmed ibnu ayuub atabaraani iyo aljucaabi ninkii la joogayoo la ohan jiray ibnu camiid oo markaa nin madaxa ahaa ayaa wuxuu leeyahay waxaan jeclaystay inaan intaan isaga tago xilka aan hayey in markaasi aan joogo mansilada markaa uu joogay abaraani oo aan farxo su u farxay ayaan jeclaan lahaa buu yidhi waxaa ka mida ah noocyada culimmadu markaasi ay tilmaameen oo ka mida ah anwaacda taaliifka xadiidka alaraaf araafta waxaa weeyaan xadiidka inta la sheego arafkiisii in markaasi la jamciyo asaaniiddiisii culimada sidaa samaysan waxaa ka mid ah alxaafi almizi abulxajaaj yuusuf ibn cabdiraxmaan almizi sheekh la yidhaahdo oo sheekhi markaasi xaafid ibnu kaiir raximah اllah kitaabkiisaas waa kitaab macruuf oo mashhuura wuxuu ku soo aroorinayaa yani kutubu sita axaadiitoodii iyo shan kitaaboo kaloo la socda Eh, muqadimad saxiix muslim iyo kitaab almarasiil ibn abi daawuud eh, kitaab almarasiil oo abi daawuud uu leeyahay ibn abi daawud baan ku sheegnay lakin waa abu daawuud weeye saaxibu asunan iyo kitaab alcilal asagiir oo markaasi uu leeyahay eh, imaamu tirmidi raximah اllah iyo kitaab ashamaa'il oo uu leeyahay imaamu tirmidi kadalika kitaabka la yidhaha camal yowm waleyla oo uu leeyahay alimaamu اnasa'i raximah اllah rumuus buuna u isticmaalayaa marka axaadiita uu kasoo naqlinaya kutubtaasi kitaab kastaba ramsi gaar u sameeyey maala bukhaari markuu ka warinayo xadiika xadiidka imaam albukhaari uu sheegay yani soo saaray markuu sheegayo kha buu isticmaalaya markuu leeyahay bukhaari baa soo wariyey tacliiqanna wuxuu isticmaalayaa kha iyo ta khat buu isticmaalayaa markuu leeyahay muslim baa soo wariya xadiidka miim buu isticmaalayaa markuu leeyahay abu daawuud baa soo wariyey daal buu isticmaalayaa markuu leeyahy abu daawuud baa kitaabkiisa almaraasil ku soo wariyeyna mad buu isticmaalaya miim iyo buu isku darayaa markuu leeyahy tirmidi baa soo wariyey taa buu isticmaalayaa markuu leeyahay tirmidi baa ku soo wariyey shamaa'il almuxamadiyana tan buu isticmaalaya ta iyo miim buu isticmaalayaa markuu leeyahy nasaa'i baa soo wariyey sunankiisa siin buu isticmaalayaa markuu leeyahay nasaa'i baa soo wariyey camalyowm waleylana siin iyo ya buu isticmaalayaa say ama si buu isticmaalayaa markuu leeyahay ibnu maajah baa soo wariyeyna qaaf buu isticmaalayaa Eh, markuu leeyahay waxaa soo wariyey yani eh, asxaabu kutubi sittana oo xadiidkan way soo wada wariyeenna cayn buu markaa isticmaalaya lafdiga cayn ayuu isticmaalayaa wuxuu ku darayaa kaaf rumusda waxaa ka mid a kaaf oo markaa uu u jeedo ibnu casaakir axaadiid marka uu ku isdiraakay eh, alxaafid almizi marka uu sheegayo yani kaaf buu u isticmaalayaa waxaa ka mid a yani rumuusda uu isticmaalayo zaay oo markaasi uu u jeedo waxyaalaha asagu marka uu ziyaadiyey marka kutubtaasna alaraaf baa loo yaqaanaa waxaa inoo dembeeyey marka almustakhrajaadka waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah almustakhraju mustakhrajku kullu kitaabin kitaab kasta weeye kitaabkaasoo yukhraju fiihi lagu soo saarayo axaadiiu kitaabin aakhar kitaab kale axaadiitiisa biasaaniidda baa lagu soo saarayaa asaaniid iyo sanadyo asaaniiddaasoo saxiixatin sax ah waa la soo saaraya min hayri ariiqi saaxib alkitaab ayadoon la maraynin kitaabka sheekha iska lahaa sanadkii u maray oo xadiikan ku qaatay sanad aan ahayn wayajtamicu uu la kulmayaa saaxibu mustakhrajka macahu ay maca saaxib alkitaab fii shaykhihi sheykhiisu kula kulmaya aw fii man fowqahu ciddii ka sarraysay buu kula kulmayaa oo min arijaali ruwaada ah ka mustakhraj abi nucaym alasfihaani cala saxiixayn uu ku sameeyey kaasoo kale haada alamru hada arrinku waa saas walmustakhrijuuna nimanka mustakhrajka sameeyey lam yaltazimu iskumaysan laazimin haaliban fi lhaalibi sida haalibka fii matni alxadiii xadiidka matnigiisa iskumaysan laazimin lafd alkitaabi kitaabkii lafdigiisa inay isticmaalaan kitaabkii almukharaj caleyhi xadiidka lagu soo saaray yani bukhaari oo kale lafdigii uu soo saaray inay ayagu islaazimiyaan laazim yani iskaga dhigmayaan bal rawaahu way wariyeen culimmada mustakhrajka sameeyey bialfaadin bay ku soo warinayeen axaadiidta waqacad lahum ayaga u sugnaatay oo min shuyuukhihim ooga maca almukhaalafati iyadoo marka ay jirto khilaaf lialfaadi lkitaabi kitaabka alfaadiisa marka ay khilaafayaan alfaadii kitaabkii almukharaja caleyh xadiidka lagu soo saaray kitaabkii soo saaray markii hore sida bukhaari oo kale yani markaasi inay khilaafaan baa suurtagal ah oo ay ku soo wariyaan siday oga maqleen ayagu yani shuyuukhdoodii lidaasaa darteed laa yajuusu ma banaana lidaasaa darteed laa yajuusu ma bannaana an tuczaa in la nisbeeyo alfaadun alfaad alfaad alxadiidi xadiidka alfaadisa in la nisbeeye ma banaana axaadiidtii almawjuudi ee joogtay oo ku sugnayd fi lmustakhraji mustahrajka ku sugnayd in loo nisbeeye ma bannaana ila alkitaabi almustakhraj calayhi kitaabka mustakhrajka lagu sameeyey oo bukhaari oo kale xadiidka abu nucaym uu ku soo saaray kitaabkiisa mustakhrajkaa yani ma odhan kartid rawaahu lbukhaari iskama odhan kartid ama rawaahu muslim ma odhan kartid limaada ilaa an yucrafa itifaaquhuma in la ogaado inay iswaafaqsan yihiin mooyaane yani kii abi nucaym mustakhrajkiisi kii ku sugnaa iyo kii bukhaari fi lafdi lafdiga inay iska waafaqsan yihiin in markaa la ogaada mooyaane laakiin haddii aan la ogayn yani iskama ohan kartid rawahu lbukhaari rawahu muslim ma ohan kartid walow haba ahaado kitaabka uu mustakhraj ku samaynayo saxiixu lbukhaari iyo saxiixu muslim lianna culimmadan istikhraajka samaynaya iskumaysan laazimin lafdigii bukhaari oo isticmaalay inay isticmaalaan lafdi kale isticmaali karaan oo marka ayagu ay ka maqleen culimmadooda aadaabu shaykhi waalib halkan waxay kaga hadlayan culimadu raximahumullah aadaabta laga doonayo sheekha iyo ardayga marka cilmiga ay baranayaan oo cilmiga la baranayo aadaabba marka qofka laga doonaya aadaabdaas marka maxaa ka mid a ah? wa mima tamusu ilayhi alxaajatu waxyaalaha ay taabanayso ilayhi xaggiisa alxaajatu baahidu waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid a ah macrifatu aadaabi shaykhi sheekha aadaabtiisa in la barto waaalib iyo ardayga aadaabtooda ardayga cilmiga baranaya iyo sheekha cilmiga laga baranayo aadaabta laga doonaya mid kasta yashtarikaani way wadaagayaan ardayga sheekhuba fii tasxiixi niya niyada inay markaa sax ka dhigaan wa tadhiiri qalbi qalbiga inay ka tahiraan min acraadi dunya addunyada ah, dhaldhalaalkeeda iyo markaasi iyo jacaylkay u qabaan waa inay ka tahiraan walcamali bilcilmi waxay kaloo wadaagayaan yani markaa camalfal lagu camalfalaya cilmigii wa badli nusxi iyo markaa naseexadii inay bixiyaan lilmuslimiina muslimiinta ay u nasteexaynayaan waxyaalaha ka dhexeeya waxaa ka mid ah qalbigooda markaasi inay saafa ka dhigaan oo wax alla wixii yani khalal ku keenaya inay ka saaraan sida cibaadada marka qofku uu doonayo inuu markaa cibaadaysto oo salaad uu tukado looga baahan yahay tahaaro inuu la yimaado oo salaaddii aysan u asaxaynin saasoo kale qofku markuu doonayo cilmiga inuu barto qalbigiisa waa inuu tahiraa oo wax alla wixii xumaana waa inuu ka ahiraa si markaasi cilmigaas uu u noqdo cilmi wanaagsan qalbigaasi cilmiga yani gelayana uu u noqdo qalbi markaa saafi oo cilmigii saafi u ah maxaa yeelay cibaadatu sir bay ku sheegeen culimmadu cilmigu inuu yahay waa cibaado marka maadaama cibaadou yahay cibaado marka waxay u bahan tahay marka cilmigu wuxuu u yahay tahaarat lqalbi wax alla wixii yani markaasi khalal ku keenaya in qalbiga laga tahiro oy ka mid tahay qofku inuu yahay qof ku maman yani marka adduunyada wayanfaridu shaykhu shaykh wuxuu la keliyoobayaa biannahu idaa xadara markuu soo xaadiro majlis taxdiii majliskii xadiidka uu ku sheegayey an yuqbila waa inuu soo qaabilaa cala alxaadiriina dadka yani markaa goobta fadhiya ardayda waa inuu soo qaabilaa oo xaggooda usoo jeedsadaa wayaftatixa waa inuu ku furfurtaa majlisahu fadhigiisa waa inuu ku furfurtaa oo wayahtimahu uu ku khatimaa bixamdi illaahi ilaahay mahadiisa ilahay ku mahadinayo wasalaati wasalaami iyo salaan ammaan uu ammaanayo iyo salli uu ku salinayo iyo salaamid uu salaamayo cala nabiyi sal allahu alay wasalam wain rafaca hadduu sare u qaado axadun qof sawtahu codkiisa dadkii xaadiriinta ka mid a ah, yaamuruhu wuxuu amrayaa bilkhafdi inuu codka hoos u dhigo sababt maxay tahay lianna rafca sawti codkoo sare loo qaado cinda xadiiihi sal allahu alay wasalam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka la sheegayo agteeda milu rafcihi waxay ka dhigan tahay iyadoo sare loo qaado codkii cindahu cinda nabiyi sal allah alay wasalam waqad naha allahu allana waa reebay can dalika arrinkaas alla waa reebay qur-aanku alla inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnabiyi wla tajharuu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun aayaddaa markay soo degtay saxaabi yani markaasi eh, yani mufawah ahaa oo hadalkiisu aad u dheeraa yani gurigiisuu fariistay wuxuuna yidhi waxaan isleeha camalkaada baa buray maxay ayad waxay sheegtay arrinkaas haddaad samaysaan waxaa laga cabsanaya an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun camalkiina inuu buro marka wuxuu yidhi camalkaygii baa burayo gurigaan iska fariisanaya nabiga sal allah alay wasalam rag buu diray kadibna waxaa nabigu calayhi salatu salaam u sheegay inuu yahay min ahli janna ayaa markaa loo sheegay marka Eh, xadiikii nabiga alayhi salaatu wasalaamna wuxuu u baahan yahay ixtiraamka noocaasa ah, eh, in la weyneeyo oo la ixtiraamo waxaa kaloo ka mid ah, laga doonaya anlaa yaquuma inuusan u istaagin sheekhii liaxadin qof anaa taxdii marka xadiika uu sheegayo qofna waa inuusan isku taagin walaa yuxadita qaa'iman walaa yuxadita waa inuusan xadiikii sheegin qaa'iman xaaliyo mid taagan walaa cajlan xaaluu yahay mid markaa degdegaya walaa fi ariiq xaaluu yahay mid markaasi jidka markaa ku sugan ilaa lixaajatin baahi arrinkaa inay keensata mooyaane arrinkaa baahi inay keensata mooyaane yani waa in arrinkaa u samayna xaajadan waxay noqon kartaa in markaasi shay daruuriya uu yahayoo aan laga maarmi karin oo haddii dib loo dhigo uu dhibka yani ka imaanayo xaalka noocaas asagoo taagan ama markaa degdegaya ama asagoo jidkii maraya markaas lihadii alxaaja ayuu u sheegaya wayumsik wuxuu ka afhaysanayaa can ataxdiii inuu xadiikii sheego waa ka afhaysanaya goorma idaa khaafa hadduu ka cabsado an nisyaani ilow hadduu ka cabsado xadiikii inuu halmaamay aw itakhlii hadduu ka cabsado inuu xadiikii isku khaldo muxuu isugu khaldayaa biharamin waa gabow gabow dartiis ay bisababi haram aw kharafin ama kharaf buu noqday kharafku waa asaasaqa weeye aw caman ama indhala'aan aw naxwu dalika arrimaha wax sheekhi hadduu weynaado oo istiraado xadiidkii waad ilowday oo nisyaan baa kugu yimid waa inuu iska daayaa si markaasi qalad uusan oogu dhicin oo nebi maxamed alayhi salatu salaam usan ogu been abuuranin takhliid suusan u samayn wax isugu khaldin xadiidkii saxda ah iyo kii beentaha yani markaas uusan isugu khaldin arrimahan waxaa keensanaya qofkii markaas inuu da noqdo in maskaxdiis isku daranto in markaasi uu qofkii yani uu indhobeelo arimaha noocaas ayaa markaa sababaya arimaha markuu isku arko waa inuu markaa ka tawaqufah muxaadidiintuna waa samayn jireen oo markay arkaan qofkii inuu wax qalqaldayo ayaa markaasi taxdiidka laga joojin jiray wayanfaridu aalibu ardayga wuxuu la keliyoobayaa bian yuwaqira shaykhahu shaykhiisa waa inuu tawqiiriyaa bimacnaa waa inuu weyneeyaa waa inuu ixtiraamaa wa waa inuu weyneeyaa faina dalika arrinkaasi min ijlaali اlcilmi cilmiga weynayntiisa ka mid tah min asbaab intiaaci waxay kaloo ka mid tahay min asbaab intiaaci asbaabta intiaaca bihi bilcilmi lagu intifaaco asbaabta keensanayso qofku cilmigiisa inuu ku intifaaco waxaa ka mida ah inuu sheekhiisa weyneeyo oo marka uu ixtiraamo salafka qaarkood waxaa laga soo wariyey inay yidhaahdeen marka aan doonayno inaan sheekh yani aan u tagno sadaqaan soo bixin jirnay markaasaan waxaan odhan jirnay allow ceebta sheekha naga qari oo hana tusi yani wax ceeboo sheekh ayagu u leeyahay allow hana marka aad Eh, culimmadii hore ay u ixtiraami jireen eh, markaasi eh, culimmada ay wax ka dhiganayaan imaamu yani markaasi rabiic ibnu sulaymaan almuraadi tilmiid shaafici wuxuu leeyahay saan u ixtiraamaya imaamu ashaafici raximah ullah maan awoodi karaynin shaafici ila jooga inaan xataa biyo cabo awood ooma lahayn buu leeyahay imaam shaafici laftiisa wuxuu leeyahay shaykhaygii maalik ibnu anas imaamu daar markaan cilmiga ka dhiganayey yani waxaan xataa ka ilaalin jiray warqada markaan rogayo inaan si tartiiba yani markaa u rogo anoo markaa ka cabsanaya inuu sheekhu maqlo arrinka noocaasa marka ixtiraam weyn bay markaasi u hayeen yani markaa cidday wax ka dhiganayaan ayib wayanfaridu aalibu ardaygu wuxuu la keliyoobayaa bian yuwaqira shaykhahu shaykhiisa inuu tawqiiriyo oo markaa uu tacdiimiyo uu ixtiraamo shaykhahu wa u weyneeyo faina dalika arrinkaasi min ijlaal cilmi yani cilmiga weynayntiisa ka mid tah ayib min asbaab intiaac waxay kaloo ka mid tahay asbaabta keensanaysa in lagu intifaaco bihi bilcilmi ayib marka maadaama uu cilmigii weyneeyey oo qalbigiisu ku weyn yahay cilmigoo la weyneeyena waxay noqonaysaa waxay soo gudagelaysaa yani marka tacdiimu shacaa'ir illah waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waanlaa yamnacu waa inuusan u diidin alkibru kibir waa inuusan u diidin aw ilxayaa xishood min asacyi taami dadaal dhammaystiran uu u sacyinayo fi taxsiili cilmiga inuu xasiliyo waakhd alcilmi cilmiga inuu qaato walow caman duunahu haba ka qaato cid ka hoosaysa fi sinni xagga da'da aw ilqadari xagga sharafta aw inasab ama xagga nasabka ardaygii wuxuu la infiraadayaa waa inuusan uusan u diidin kibirku ama xishoodku yani markaas inuu cilmigii u sacyiyo culimadu waxay yihahdaan laa yatacalam mustaxyin walaa mustakbir cilmi ma barto qof xishooda iyo qof isweynaysiiya midna cilmiga yani ma barto waxay tiri caaisha radi allahu canha nicma nisaau nisa alansaar dumar waxaa ugu qiimo badan dumarkii ansaareed waxay tiri xishoodku ooma diidin in markaa cilmiga ay bartaan oo nebiga marka calayhi salatu salaam ay la kulmaan masaa'il iyo waxay hayaan nebiga way weydiin jireen walow haba ahaado masaladaasi ha ahaato wax markaasi qofku yani kaba xishoodee mar hadday arkaan inay u baahan yihiin nebiga calayhi salatu salaam way weydiin jireen marka nicma nisaau ayib marka xisood iyo kibir labaduba yani markaasi waa inuusan u diidin kibirku waa shay madmuuma weeyaan oo waa sifa min sifaat illaah alkibriyaau izaari walcadaamaة اridaa'i faman naazacanii cadabtuh aw kama qaala alayhin xadiika xadiis qudsiga alla wuxuu leeyahay kibriyada iyo cadamadu anaa iska leh qofka igu qabsadana kaasi waan cadaabaya marka insaanku asagu markaasi ibir shaqo kuma leh eh, marka labadaas n qofku waa inu iska ilaaliyaa alcilmu yani xarbun lilfata almutacaali kaasaydi xarbun lilmakan alcaali culamadu waxay yidhahdaan cilmigu wuxuu la dagaalamayaa yani markaa ninka isa oo iskibriya dagaal buu kula jiraa cilmigu sida daadkuba uu dagaal oogula jiro meelaha markaasa sarreeya dee daadku iyo biyuhu ma tagaan meel sarraysa saasoo kale ardayga iskibriyo isweyneeya dee cilmi yani ma barta weeyaan macnaheedu waanlaa yamnachu wanuusan u diidin alkibru isla weynaan aw alxayaa xishood min asaci inuu u dadaalo min asaci taami dadaal dhammaystiran fi taxsiili uu marka ku dadaalayo cilmiga xasrintiisa wa akhd alcilmi iyo cilmiga inuu qaadanayo walow canman duunahu ha ka qaato cid ka hoosaysa fi sinna xagga da'da aw alqadri xagga sharafta aw anasab xagga nasabka saas darteed wuxuu yidhi wakiic ibnu jaraax laa yanbalu rajulu xataa yaktuba can man fawqah aw man duunahu aw man milahu waman duunah ayib yani qofkii ma noqonayo nin markaa cilmiga meel ka gaara ilaa uu cilmiga ka qaato cid asaga ka sarraysa iyo cid la siiban iyo cid ka hoosaysa ayib haddii cid kaa hoosaysa ay kaa cilmi badan tahay ka qaado way cilmiga adaa ku intifaacaya adaak yani ka faa'iidaya wa an yasbira waa inuu ku sabraa oo ku adkaystaa calaa jafaa'i shaykhi shaykhu hadduu gooyo yani markaa waa inuu ku sabraa oo arrinkaa waa inuusan ka xumaan annagii soo marnay yani markaasi abu nucaym markaasi axadu a'imat alxadiid in markaasi ardaydii ay su'aalo weydiiyeen su'aalihiina xoogaa ay wax u dhexgeliyeen sheekhu markuu dareemay intuu istaagay buu halaatigey wuxuu yidhi ardaygii larafsatuhu axabu ilaya yani markaas min rixlatii haraatada u haraatiyey ayaa iga fiican buu yidhi safarkii iyo rixladii aan soo galay isagoo wax dhiba ooma arko oo ku faraxsan yahayba marka waa inuusan wax dhiba u arkin sufyaan ibnu cuyeyne raximah ayaa markaasi waxaa lagu yidhi yani arday baa ku imaanayso meelo fog kaaga imaanaya markaasaad ku xanaaqaysaa miyaadan ka cabsanayn ardadaas inay kaa noqdaan oo kaa tagaan markaasa wuxuu yidhi midka intuu ii yimaado xanaaq aan ku xanaaqay ama caraan carooday iiga tegaya waa doqon adoo kalaa buu yidhi waa axmaqun milak cilmi buu doonayaa buu yidhi marka cilmiguna qofku waa inuu dulqaataa sawaadix maahan imam shaafici wuxuu ohanayaa ibir calaa mur ljafa min mucallimin faina rusuba alcilmi fii nafaraatihi yani qofka waa inuu adkaystaa oo dulqaataa qofkaan dulqaadka la imaanin yani markaasi tajaraca yani markaasi adulla yani tuula xayaatihi weligii dulli buu ahaanaya laakiin qof markuu sabro oo mudda mucayana uu sabro marka dambe asaga marka wuxuu noqonayaa qof markaa cilmiga laga qaato markaa cilmile ayuu noqonayaa waan yabira waa inuu ku sabraa calaa jafaa'i sheikh sheikh adkaantiisa waa eh, inuu ku sabraa oo cilmiga yani ka qaataa waan yactaniya waa in uu ku dadaalaa bidabdi cilmigii markaasi inuu dabdiyo macnaa xarakeeyo wataqyiidi inuu qoro cilmiga haddaan la qorin wuu baxsanayaa culimadu waxay yani markaas cilmiga kala mid dhigaan yani ogaadha la soo qabanayo kale alcilmu saydun walkitaabatu qayduhu qayid suyuudaka bilxibaali alwaaiqa famin alxamaaqati an tasida hazaalatan watatrukaha bayna alkhalaa'iq aaliqa wuxuu leey ninkaa shaacirka cilmigu waa ogaan lasooayaan lasoo qabtoo kale dabarka lagu qabanayana waxaa weeyaan waa qoraalkiisa weeye qoraalkiisa weeye marka wuxuu leeyahay ogaadhaad soo qabatay dee taqyiid u samee dabar dabar u samee wailaa way baxsanaysaa marka taqyiidkaasna qofku waa looga baahan yahay wayudaakira maxfuudahu waxaa kaloo looga baahan wa an yudaakira waa inuu muraajaceeyaa maxfuudahu wixii uu xifdiyey wixii la xifdiyey ardayga waxaa looga baahan yahay inuu markaas muraajaceeyo ka warhayo wa ilaa haddii uusan muraajacaynin wuu baxsanayaa waxaa ku adkaanaysa in dib u soo celiyo waxaa laga yaaba qof marka hore inuu yani dhib kala kulmo xifdiga uu xifdinayo markuu xifdiyo ma ahan qofkii inuu si fudud u sii daayo yani shaygii waa wayubaaxi ahl macrifa marka ugu dambaysana qofka waxaa cilmigiisa baaqi ka noqonaya waxa weyaan wx u xifdiyey weeye alimaam ibnu cuaymiin raximahullah waxaa laga soo wariyey inuu yidhi cilmigayagi waxaa ka haray wixii aan qaybnay unbaa ka haray buu yidhi intii aan qaybnay zaadulmustaqnici iyo buluuqulmaraamkii iyo intii aan qaybnay baa ka hartay buu yidhi wixii kale waa tageen buu yidhi wax hadda aan fatwoonayno waa intaasu sheekhu yidhi marka xifdigu inuu muhiim yahay qaadanaya wayubaaxia ahl macrifa qofku waa inuu yani markaasi la munaaqashoodaa ahlmacrifa dadka aqoonta leh cilmigii waa inuu marka kala niqaashaa muxuu saa u samaynaya liyarsakha fii dihnihi suu cilmiga oogu sugo maskaxdiisa cilmiga wuxuu ku sugnaadaa in markaasi la muraajaceeyo in laisweydiiyo in laga munaaqashoodo in laisla baxsiyo ayuu ku sugnaadaa arrimaha haddii la waayo cilmigii wuu tegaya ayb wayubaaxia waa iyo markaas niqaash uu la sameeyaa ahlamacrifa dadka aqoonta ule cilmiga liyarsakha fii dihnihi oo marka ardayda la midkaayoo aqoontoodu ay fiican tahay waa inuu arrinkaa la sameeya liyarsakha fii dihnihi si markaa dihnigiisu uu marka ugu xududaysto ugu sugnaado wailaa haddii kale waa iska tegayaa haddii aan markaasi aan arrinkaa la samayn qaala ibnu mascuud eh, radia allahu canhu cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi tadaakaru alxadiia xadiidka mudaakareeya oo muraajaceeya fa ina mudaakaratahu cilmiga iyo xadiidka mudaakaradiisu xayaatuhu waa noloshiisa weeyaan yani wuxuu ku noolaadaa cilmigu in la muraajaceeyo haddii aan la muraajacayn iska tegayaa ayib wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma wuxuu yidhi mudaakaratu lcilmi cilmigoo la mudaakareeyo saacatan hal saac khayrun waxay ka khayr badan tahay min ixyaai leylatin habeen in la nooleeyo cibaado lagu soo jeedo habeen dhan inaad markaa tukanayso yani qofku cibaado u taagan yahay iyo inuu qofku cilmi muraajacaynayo hal saac waxaa ka fiican oo ka fadli badan inuu saacad cilmiga u fadhiyo cilmiga barashadiisu waa jihaad weeye jihaad buu qofka ku jiraa an uhri waxaa laga soo wariyey maxamed ibnu shihaab eh, azuhri aafat cilmi cilmiga aafadiisu annisyaanu waa ilow waila mudaakara iyo muraaaaan waqila mudaakara iyo n qofkii inuusan cilmigii muraajacaynin hadihi aafat cilm cilmiga aafadiisu taas weeyaan marka cilmigu wuxuu ku noolaadaa yani waxa weeyaan muraajacadaas tusaale ahaan waxaa maalan lagu tusaalayn karaa qofka hadduu geed ama dhir hadduu beero dhirtaas waxay u baahan tahay qofkaas inuu xaalkeeda la socdo oo waraabiyo oo markaasi cayayaanka iyo waxa markaasi cunaya uu ka celiyo arrinkeeda uu la socdo soo waadix laakiin intuu meel ku beero faraha u ka qaado ayaa markiiba markaasi inay iska baaba'do laakiin markuu ka warhayo oo ka shaqaynayo oo la socdo arrinkeeda oo waraabinayo oo cayaanka ka ilaalinayo wahaakada yani geed weyn baa marka dambe ka soo baxaya meeshii saasoo kale waa cilmigii weeyaan marka biyaha lagu shubay iyo cinaayadaasi waxay cilmiga unoqonaysaa waa xifdi yani muraajacada la muraajacaynayo bay markaa unoqonaysaa waan yakuuna waa inuu yahay xifduhu lilxadiii xifdiga xadiika uu xifdinaya waa inuu yahay bitadaruji tartiib tartiib waa inuu yahay bitadaruji ayan fa hayan tadaruj waxa weya ayuu fasirayo hayan fa hayan siyar waa inuu markaa u qaybaya fafi saxiix waxaa ku sugan fii saxiix albukhaari khuduu min alacmaali maa tuiiquun imaam bukhari wuxuu soo wariyey khuduu min alcamal qaata camalka xaggiisa maa tuiiquuna waxaad karaysaan manaa camalka waxaad samaysaan waxaad kari karto fa ina allaha laa yamalu xataa tamalluu ilaahay ma daalo ilaa idinku aad daashaan bimacnaa camalkii marka aad joojisaan ayuu ajarka idinka gocayaa laakiin inta aad wadaan ilahay ajarka waa idin siinayaa marka eh, hasku adkayn hana isku badin yani marka waxaa la doonayaa alqasda alqasta dhexdhexayso dhexdhexayso qofku waxa laga yaba markuu bilowga yahay xamaasad ayuu hayaa xamaasad likulli camalin shira walikulli shiratin fatra nabigaa inoo sheegay sal allah alay wasalam yani camal kastoo la qabanayo qofku marka hore u hayaa nashaad iyo firfircooni firfircoonida waxaa ka dambaysa fatro iyo daal iyo cajzi baa ka dambeeya marka waxaa la doonayaa yani fatrada waa imaanaysaae eh, inaysan fatradii meel hoose kula tegin baa la doonaya inaan marka hore dhexdhexayso awooddaada markiiba ha dayne yani markaasi taxdiid u samee marka waa inuu noqdaa eh, shayan fa shayan waa inuu noqdaa oo dadku isku fahan maahan oo isku xifdi maahan yani waxaad qaybayso adiga waxaa is maskaxdaada adaa marka isqiyaasi karaya inta aad qaybi karayso hal bayd laba beyd saddex bayd hadba waxaad qaybi karayso rag say ugu wadeen hal beyt yani ku dhammeeyey yani manduumaad fara badan tusaalayaal buu soo naqlinayaa yani markaasi sheekh wax ka qoray mawduuca alxifdu wa ahmiyatuhu baxi ka diyaariyey yani markaasi yani sheekh markaas mucaasir ah alxifdu wa ahmiyatuhu waana kitaab yani markaasi aad wanaagsan oo lagu nashriyey shabakaadka marka dadkii isku xifdi maahan isku fahanna maahan qof baa markuu eego markaba iska xifdinaya faqad yakfi intaasaa ku filan dadka qaarkoodna waxay u baahan yihiin inay wax badan ku celceliyaan dadka marka noocaasoo kale ah waa inuu yaryaraystaa mahmaada waxay dhahaan cad iyo casharba waa la yaraystaa ayib fafi lxadiii khurdu min alcamali maa tuiiquun camalkii waxaad ka qaadataan intaad karaysaan haska badin ayib camal yar waxaa soo arooray xadiikale wuxuu tilmaamayey yani axabu lcamali ila allaahi maa daama ama adwamuhu wain qalla ilahay wuxuu camal ugu jecel yahay midka la joogteeyo walow haba yaraadee racatun waaxida yaduumu calayha alinsaan ayaa ka khayr badan inuu habeenna usan seexan habeenna iska seexdo soo waadix maahan marka eh, waxa la daa'imo ayaa khayr ku jira wa an yacmala eh, waa inuu ku camalfalaa bima yasmacu waxa uu maqlayo min axaadiis alcibaadaat ah axaadiista ku saabsan cibaadaadka waalaadaabi iyo aadaabta ah ayib oo qofka haddii cilmigii uu ku camalfali waayo waxay noqonaysaa cilmigii ma joogayo cilmigii ma joogayo hatta falcilmu bilcamal in ajaabahu waila irtaxal sufyaan athawri iyo cali bin abi aalib baa laga soo wariyey inay yidhaahdeen cilmigii wuxuu u yeeray camal camal buu camaloo i kaaleh camalka hadduu yimaado qofkii cilmi camal laga helo cilmigaasi uu baaqi noqonayaa haddii laakiin cilmigii camal uu waayo cilmigiina waa iska tegayaa hatta falcilmu bilcamal in ajaabahu waila irtaxal marka wa an yacmala wa inuu ku camalfalaa bima yasmacu waxa uu maqlayo min axaadiis alcibaadaat ah walaadaab fadalika arrinkaasi zakaatulxadiidi xadiidka ayay zaka u tahay wa sabab xifdi waa sababka lagu qaybi lahaa saa darteed waxaa laga soo wariyey bishr xaafi inuu yidhi yaa ahl alxadii adduu zakaat alxadii war nimanka xadiidka baranayow xadiidka zakada ka bixiya maxay tahay wuxuu yidhi min kulli miatay xadiiin hamsa axaadii yacnii labadii boqoloo xadii baa shan xadiid kaga camal fala fahadihi akaatuh sawaadex maaha marka zakada xadiidka laga bixinayo waxaa weeyaan in lagu camalfalo cilmiga zakada laga bixinayo waa in lagu camalfalo weeyaan waana cilmigiina waa ku baaqi noqonaya qaala wakiic ibnu jarax wuxuu yidhi idaa aradta haddaad doonaysid an taxfad alxadiia xadiidka inaad qaybto facamal bihi ku camalfal wa qaala imaam axmed ibn xambal raximah ullah wuxuu yidhi maa katabtu xadiian xadiid ma qorin ilaa waqad camiltu bihi waan ku camalfalay kitaabkiisa weyn oo markaa musnadka la yidhaahdo yani konton kunoo xadii baa ku taala se ka badnaynba marka wuxuu leeyahay kitaabkaasu intaasoo xadii ay ku yaalaan ma uu jiro xadii aan qoray ilaa waqad camiltu bihi waan ku camalfalay xataa mara bi waan ku camalfalay xataa mara bi ilaa uu isoo maray ana nabiya sal alla alay slam nebigu ixtajama istoobay wa acطa uu siiyey abaa aybata toobay abaa ayba la jirayna wuxuu siiyey diinaaran diinaar buu nebigu siiyey sal la alay faxtajamtu markaasa ana istoobay wa acaytu waxaan siiyey alxajaama ninkii wax toobayna dinaaran dinaar baan siiyey marka maqsadku ka maxay tahay imaamu axmed maxamed raximah اllahu tacaala alcamal faqa u baahnayn buu istoobayaa camalan bi hada alxadiid maadaama nebi maxamed sal lla ly slam laga hayo oo ficilka uu sameeyey inuu raacuu doonayaa marka saasay samayn jireen nin u yimid yani markaasi habeen habeenada ka ayuu la baryey imaamu axmed ibn xambal markaasuu weyse u dhigay weyse ayuu u dhigay weysuu siiyey si yani ugu weysaysto waagu markuu baryey buu yimi asagoo weysadu sida ay tahayoo asaguna siduu u jifo markaasuu yaabe wuxuu yidhi waxaa cajaa'ibla wyo la yaab leh nin markaa xadii dalbaya oo cilmi dalbaya walaysa lahu qiyaam fi leyl habeenka aan tukanaynin waa arrin la yaabla buu yidhi wa yaktasira calaa samaaci alxadiii yani wa inuusan waanlaa yakhtasira waa inuusan ku gaabsanin calaa samaaci alxadiii xadiidkii maqalkiisa wa katbihi iska qoro faqad dhegaysi iyo qoraal duuna macrifatihi asagoon aqoonsanin xadiikii macnihiisa wa fahmi asagoon fahmin asagaa yani muhiim ah xadiika inaad maqasho oo aad qorto waxaa ka muhiimsan inaad xadiikii macnihiisa garato aad fahanto ayaa ka owleysan wa an yuqadima qofku waa inuu hormariyaa ardaygu markuu axaadiista baranayo asaxiixayni bukhaariy muslim uma sunan abi daawuud waa inuu ku xujiyaa wاtirmidi wاnasaa'i wabni maajah wasaxiix uma sunan kubra lbayhaqi kutubtaas sidaa waa inuu markaasi u dhigtaa uma ma shay markaasi waa inuu ku dadaalaa tamasu ilayhi alxaajatu yani markaasi loo baahanya tamasu ay taabanayso alxaajatu baahidu ilayhi xaggiisa oo min almasaanidi kutubta musnadka ah ka musnad axmed waljawaamic yani kutubta jawaamicda wasaa'ir almusanafaat horaan soo marnay aljawaamic kutubta loo yaqaano wasaa'ir almusanafaat fi alxadiid iyo markaasi musanafaadka laga qoray xadiidka dhammaantood wasaa'ir almusanafaati ay baqiyat lmusanafaat musanafaadka kuwa laga qoray fi adii iyo xadiidka laga qoray yani markaa kuwooda kalena yani kuwa la soo sheegay wixii aan ahayna iyaguna waa inuu markaa ku dadaalaa uma min alcilal wuxuu ku dadaalaya min alcilali yani kutub alcilal buu ku dadaalaya naxw kitaab alimaam axmed sida kitaabka kitaab alcilal oo marka uu leeyahy imaam axmed wa daarulqutni iyo abuxasan cali bni cumar adaaraquni oo asna celka ka alifay wbn abi xaatim iyo kitaabkaas ibn abi xaatim uu leeyahay oo asna celal ku saabsan min aasmaai wayactanii ama wayahtamu wuxuu ku dadaalaya min alasmaai kutubta laga qoray asmaada asmaada ruwaad ka warramaya ka taarikh kabiir lilbukhaari sida kitaabka loo yaqaan ataarikh lkabiir oo bukhaari uu leeyahay wuxuu ku soo arooriyey tarjamo ayuu kusoo arooriyey tarjamo oo marka uu ruwaada ugu tarjamaynaya ayuu kusoo arooriyey ka taarikh اkabiiri sida kitaabka taarikhabir layihahdo bukhaari uu leeyahay wa taarikh ibn abi khaysama ee kitaabkaas ibn abi khaysama uu leeyahayo taarikh ibn abi khaysama la wa min dabd اasmaa wayahtam wuxuu kaloo ihtimaam siinaya min dabd اlasmaai asmaada dabdigooda macnaas xarakadooda iyo wixii ku saabsan ayuu markaa ihtimaam siinaya kalikmaal kutubta mawduca lagu qoran waxa ka mid ah kalimaale ikmaal la oo uu leeyahay ibn makula uu leeyahay waana kutubta mawduuca laga qoro kuwa ugu wanaagsan weeyaan asmaada iyo markaasi magacyaha sida loo dabdiyo ma sidana loo ahrinaya ma sidana loo ahrinaya ayaa markaa laga qoray mawduucaas ayuu ka qoray sheikhu culimadan waxay yidhahdeen sida saaxibu wafayaat alacyaan markuu kitaabkan yani tilmaamaya ibn makula kitaabkiisaas wuxuu leeyahay wahuwa fii gaayat alifaada yani waa kitaab aad u faa'iido badan weeyaan fii rafci اliltibaasi wاldabdi wاltaqyiid yani waxaa isku dhehgelmaya inuu kala sooco asmaada isku dhehgelmaya inuu kala sooco waa kitaab mawduucaas yani markaasi aad yani mufiid u ah uu sii raaciyo wuxuu yihi calayhi ictimaad اlmuxadiثiin kitaabkaas ictimaadaan bay muxadiثiintu isagay ictimaadaan wa arbaabu hada الshani cilmigan xadiidka ragga u saaxiibka kitaabkaasa muctamad u ah fainahu lam yuudac miluhu kitaab lamida lama dejin buu yidhi walaqad axsana fiihi gaayat alixsaan aad buu u wanaajiyey kitaabkaasuu yidhi marka asmaada iyo dabdigooda ruwaadda ku saabsan yani aad buu ugu dadaalay min dabd asmaai kaikmaal ibni makula min aariibi oo yahtamu min alhariibi hariibka xaggiisana ihtimaam buu siinaya milu nihaaya sida kitaabka annihaaya ibni aiir uu leeyahay walyakun ha ahaado alitqaanu inuu wax sugo shanahu arrinkiisa bimacnaa waa inuu iska hubiyo iska suga waa dul cararin wax sugan waa inuu yahay cilmigiisu cilmi sugan waa yahay nabiga calayhi salatu salam waxaa laga wariyey ina allaha yuxibu ida camila axadukum camala an yutqinah ilahay wuxuu jecel yahay qofkii markuu amal qabanayo inuu sugo ayuu ilahay jecel yahay waa xadiid xasanah imaam albani jaamic sahiirka ayuu ku taxsiiniyey marka wax kasta ood qabanayso waa inaad sugtaa markaad baranayso ama kitaab aad dhiganayso waa inaad ibaatsaa ood meel ku ogaataa inaad markaasi dul cararto maahan khaatimatun haadihi tani khaatimatun waa gebagebo oo ku saabsan fii ana sunnata sunnadu xujatun inay xujo tahay calaa jamiici alumma ummadoo dhan inay markaasi eh, xujo ku tahay qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku waxa uu idin siiyo oo idinka siiya faygii gaalada laga soo qaatay fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reebay oo faygii ku saabsanna canhu xaggiisa fantahu isaga taga aayaddu faygii ka hadlaysay fii suurati alxashri fayguna waa maalka gaaladu ay ka carareen ayagoon lala dagaalamin laga soo qaatay weeyaan ayib marka taasay ku saabsanayd waxaa kaloo waxay culimadu yidhahn waxaa kaloo soo hoosgelaya soo gudagelaya awaamirta nabiga uu bixinayo calayhi salaatu wasalaam in la qaato nawaahida uu markaa dadka ka reebaya in laga haro calaa sabiili tabac bay usoo soo gudagelaysaa wamaa aataakum rasul rasulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata ha noqdo faygaas ama ha noqdo awaamir idin amrayo wamaa nahaakum wuuu idinka reebay canhu xaggiisana fantahu ka reebtooma yani faygu idinka reebay yani iyo waxyaalihuu idinka reebay oo markaasi manhiyaadka ka reebtooma wa qaala alla wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allah qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow calayhi isalaatu wasalaam in kuntum haddaad tihiin dadow tuxibuuna allaha kuwa alla jecel fattabicuuna isoo raaca yuxbibkum allahu ilah baa idin jeclaanaya wayakfir lakum dunuubakum dembigiinnana alla wuu idin aayatulmixna loo yaqaanaa oo xasan albasri wuxuu leeyahay qolaa waxay sheegteen inay ilaahay jecel yihiin ayay sheegteen faibtalaahum allahu bi hadi alaaya aayaddan buu alla ku imtixaamay see loogu imtixaamay yani waxaa lagu imtixaamayaa haddii jacaylka aad sheegaysaan ilahay inaad jeceshihiin dhab haddaydan ka tahay waxaa lagu kala ogaanayaa itibaacu rasuul qofkii rasuulka raaca calayhi salaatu wasalaam itibaaci maxabadii uu sheeganayay waa maxaba xaqiiqiya weeye qofkii laakiin garab mara isagoo sheeganaya ilaahay inuu jecel yahay garab mara yani ariiqii nebi maxamed sal alay aslam waxaa la ogaanaya inuu been sheegayo marka maxabadii uu sheeganayay inay been tahay ayaa markaa soo caddaanaysa marka aayatulmaxna loo yaqaanaa ibnu kaiirkuna waa soo naqlinaya wa wuxuu alla yidhi laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaatay fii rasuuli illaahi rasuulka ilahi waxa idinkugu sugnaatay uswatun dayasho xasanatun wanaagsan liman cid bay u sugnaatay kaana ahaaday yarju llaha wlywm alaakhir ay yakhaafu allaha walyowm alaakhir yani ilaahay yani aakhare ka cabsanaya oo yani rajaa waxay ka mid tahay afcaasha yani markaasi dawaat addaad yani laba macnoo iska so horjeeda ayaa loo isticmaalaa liman kaana yarju llaaha ciddii alla rajaynaysa walyowm alaakhirna waa lagu macnayn karaa jalaalayinka wuxuu ku fasirayaa liman kaana yarju llaha walyowm alaakhir ay yakhaafuhuma cidda ka cabsanaysa allah aakharana ka cabsanaysa ciqaab ayay markaas uswo iyo kudayasho markaa nebi maxamed ugu sugan tahay calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu alla yidhi falaa warabbika rabbigaa ku dhaartaye nebi maxamedow rabbigaa ku dhaartaye laa yu'minuuna rumayn mayaan kuwa iimaanka sheeganaya xataa yuxakimuuka ilaa ay garsoore iyo xaakim kaaga dhigtaan fii ma shajara baynahum waxay wixii dhexdooda dhaca bimacnaa isku khilaafaan uma laa yajiduu aysan helin fii anfusihim naftooda xarajan dhibsi ay dhibsanayaan mima kii xarajan dhibsi ay dhibsanayaan mima qadayta waxaad xukuntay wayusalimu marka ay hogaansamaan tasliiman hogaansi yani iimaanka ay sheeganayaan iimaan dhaba maahan ilaa markaasi ay garsoore kaaga dhigtaan waxay isku qabtaan oo yidhaahdaan nebigaan u tegaynaa calayhi salaatu wasalaam asagaana kala saaraya hadduu dhintay hadduu nool yahayna waxaana kala saaraya sunnadiisa ayib kadib markaad kala xukunto aysan helin xukunkaadii wax dhibsi ah aysan dhibsan yacan raalli ay ku noqdaan ayb kadibna u hogaansamaan xukunkaadii markaasuu imaankoodu imaan dhaba noqonaya laakiin inta ay diidan yihiin xukunkaaga oy ka soo horjeedaan yani marka iimaanka ay sheeganayaan waxba kama jiraan wa qaala alla wuxuu yidhi fain tanaazactum fii shayin haddaad wax isku qabataan faruduuhu u ila allahi ee ilaa kitaabihi u celiya warasuul rasuulka u celiya uu noolaa waa loo celinayaa haddii uu dhintay nebigu sal alla alay wasalamna loo celinaya ee ilaa sunnatihi in kuntum haddaad tihiin tuminuuna kuwa marka all rumaysan wlym aakhr rumaysan qaala subxana alla wuxuu yidhi falyaxdar aladiina kuwii haska jiraan yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya haska jiraan an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitno iyo masiibo aw yusiibahum oo fitnadaas culamad waxay ku fasiran waa zayqun fi lqalbi qofka qalbigiisa inuu xaqa ka weecdo kadibna gaalnimo uu ku dambeeyo oo gaal marka u noqdo ciyadan bilah shirki uu ku dhaco falyaxdar haska jiraan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi rasuulka amarkiisa calayhi salatu salaam an tusiibahum fitna inay markaa fitno asiibto aw yusiibahum cadaabun aliim oo markaa ama uu asiibo yani markaasi cadaab daran fi dunya wa fi laakhira cadaabka ku asiibo ayib dad badan baa la soo wariyaa iyo tusaalayaal fara badan baa la soo wariyaa dad markaa ku ciyaaray sunnadii nabi maxamed sal allah alay wasalam in marka iyagoo nool nool ay dhibaato ku dhacday qaarkood waxaa la soo wariyaa baa wuxuu leeyahay xadiikii markaan maqlay qofka saro u qaadaya madaxiisa imaamkii oon saro u qaadin miyuusan ka cabsanayn an yuxawil lahu rasahu ra'sa ximaar wuxuu leeyahay axad almuxadiiin xadiikaas markaan maqlay waan baciidsaday buu yidhi say suurtagal u tahay qof in madaxiisa dameer loo bedelo markaasaan sidii sameeyey buu imaamkii oo sujuudsan baan madaxii sare u qaaday buu yidhi madaxii baa dameer isu bedelayba kaana yuxadi wa fii rasihi wa suuratu suurata ximaar isagoo sidaas ah ayuu markaa xadiidka sheegi jiray markuu marka xadiidka sheegayo meel buu ku dhuuman jiray halkaasuu ka sheegaya sowaaxma dadka yani qasas kalena waa la soo wariya qasas kaleo noocaasana waa la soo wariya marka qofku waa inuusan istihzaaga uu iska ilaaliyaa yani markaasi xadiidka nebi maxamed sal ly slam inuu yaraysto waa inuu iska ilaaliyaa amarka nebiga inuu yaraysto waa inuu iska ilaaliyaa sheekh mucaasira wuxuu qoray kitaabu ku magacaabay surcaة اciqaab liman khaalafa الsunaةa wاlkitaab ciqaab degdeg ah in marka uu la kulmayo qofka mukhaalafo ku sameeya kitaabkii sunnaha markaasuu amilayaal marka amila noocaa ku saabsan ayuu markaas soo naqlinayaa cid markaa garab martay oo aan qiimo u yeelin hadalkii nebi maxamed sal اllah alي wasalam oo ciqaab degdeg ay ku timid tusaalayaal buu soo naqlinaya ayib wاlaayaatu fi dalika kaiira aayaadka mawduuca ku wasunaةu rasuuli اlaahi sal ه alي wsm sunada nebi mxamed alayhi الsalaatu wasalaam cinda ala'imati alarbacati afarta imaam agtooda wasaa'ir alculamaa arabaaniyiin iyo culimmada rabbaaniyiinto rabbi loo nisbeeyey yani markaasi dhammaantood yani markaa agtooda ajallu way ka weyn tahay oo acdamu way ka weyn tahay min an yuqadama calayha in laga hormariyo qowlu axadin qof hadalkiis kaa'inan man kaan cid kastoo markaa qofkaas u noqdaba yani sunnada rasuulka alayhi الsalatu wasalaam wax aimada qowlkooda iyo ciddii ka sokaysaba sunada nebi maxamed ba ka weyna calayhi salaatu wasalaam wa min jumlati tacdiimi sunna waxaa ka ah jumlada iyo duduubka weynaynta sunnada la weynaynaya waxaa ka ah iyo tawqiiriha weynaynteeda alcamalu biha lagu camal falo bimacnaa waxaa soo gudagelaya oo tacdiimka ah in lagu camal falo dii qofku afka ka sheego inay sunnadu weyn tahay oo qiimo leedahay uu garab maro uusan ku camal falin maa cadamahaa xaqa tacdiimiha muusan weynayn tacdiimka wuxuu ku imaanaya inuu ku camal falo qaala ibnu caabidiin sheekhaas wuxuu yidhi fii sharxi manduuma musamaa bicuquudi rasmi mufti manduumada la yidhaahdo cuquudi rasmi mufti wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi faqad saxa yani markuu sharxay manduumadaas wuxuu sheegay sheekhaasi faqad saxa waxaa asaxay can abi xaniifa raximah llah raxmat ullahi calayh faqad saxa waxaa ka asaxay can abi xaniifa nucmaan ibnu haabit baa la ohan jiray magaciisa annucmaan ibnu haabit alkuufi alfarisi asalkiisu waa farisi faqad saxa waxaa ka asaxay can abi xaniifa raxmat ullahi calayh annahu qaala inuu yidhi idaa saxa alxadiiu fahuwa madhabii xadiiku hadduu asaxo kaas weeye madhabkaygii ciddii markaasi madhabkayga raacaysa xadiika ha raacdo waa kaa madhabkaygii waqad dakara dalika alimaam ibn cabdilbar waxaa sheegay abu cumar yuusuf ibn cabdilbar ayaa sheegay waa xaafi almaqrib baa la ohan jiray xaafi almaqrib isaga iyo khaiib albaqhdaadi isku waqti bay marka asagana waa laohan jiray xaafid maqrib baa laohan jiray khaiib albaqhdadina waa lohan jiray xaafid lmashriq baa laohan jiray laba xaafidoo isku wakti ay ahaayeen ibn cabdibar waa waa sheekhii ibnu xasmi alظaahiri sheekhiisi weeye saaxiibna wuu la ahaa saaxiibana way ahaayeen waqad dakara dalika arrinka waxaa sheegay alimaam ibn cabdilbar can alimaam abi xaniifa waayrihi wuxuu ka soo wariyey imaam abi xaniifa iyo hayrkiis oo aimada ka mid ah ayuu ka soo wariyey hadalkaasoo ah idaa saxa alxadii fahuwa madhabii inuu saa yidhi wa imaam maalik raximah ullah waxaa laga soo wariyey annahu qaala inuu yidhi maa min axadin qof ma uu jiro ila wahuwa maudun min kalaamihi hadalkiis wabaa laga qaadanaya maauudun min kalaamihi shay waxbaa laga qaadanaya wamarduudun calayhi waxna waa lagu radinaya ilaa rasuulu sala allahu aleh wasalam rasuulka mooyaane calayhi salatu salaam isagoo hadalkiisu dhammaantii waa la qaadanaya waata laga soo wariyey abu xaniifa laftiisa inuu yidhi yani xadiidku hadduu ka yimaado xagga yani rasuulka fa cala ra'si waalcayn waa qaadanayna yani hadal kama taagna ayib wa can imaam ashaafici raximah llah asna waxa laga soo wariyey inuu yidhi idaa saxa alxadiiu xadiidku hadduu asaxo fa huwa madhabii madhabkaygi weeye saasaa laga soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi imaamu yani markaasi imaamu shaafici low ra'aytum kalaamii haddaad aragtaan hadalkayga yukhaalifu xaalu khilaafay alxadiia xadiika rasuulka calayhi salaatu salaam facmaluu bilxadiii xadiika ku camal fala wadribuu bikalaamii hadalkaygana waxaad ku dhufataan alxaa'ia derbiga ku dhufta wabaa ka soo qaadina waxaan qiimo lahayn ka soo qaada lanna hadalka rasuulku calayhi salaatu salaam yani markaasi hadal kasta waa ka wen yahay yani markaasi hadalka allah marka laga yimaado waa acdamu kalaamin weeyaan wa qaala wuxuu yidhi ajmaca almuslimuuna Eh, yani waa waxyi kalaamka nebigu ku hadlaya calayhi salaatu wasalaam waa waxyi wamaa yantiqu can alhawa in huwa ila waxyun yuuxa sida qur'aanku waxyi u yahay munazal yani min cindi illaah ayay sunnadan waxay u tahay munazala eh, oo markaa nebiga loo waxyoodo alayhi salatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi imam shaafici ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen calaa man istabaanat cid ay u caddaato lahu mankaasi sunnatun sunno iyo xadii qofku u caddaado eh, sunnadaasoo min rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam rasuulka xaggiisa ka ahaatay qofkay u caddaato sunno waxay ku ijmaaceen muslimiintu lam yaxilu lahu qofkaas xalaal inaysan u ahayn aysan u bannaanayn an yadacahaa inuu sunnada oga tago liqowli axadin qof hadalkiis uma bannaana waa ijmaac weeyaan ayib yani sunno hadday kuu caddaato ohan mayd sunadii waan ka tegaya waxaan oga tegaya sheekh hebel baa sidaa khilaafay marka shekh baan raacaya sunadiina waan ka tegayaa yani arrinkaas ma bannaana arrinkan waa ijmaac weeyaan waanmaam waxaa laga soo wariyey can alimaam axmed ibnu xambal annahu qaala inuu yidhi ayaa laga soo wariyey oo ka soo aroortay annahu qaala inuu yidhi libacdi asxaabihi asxaabtiisa cid ka mida wuxuu ku yidhi laa tuqallidannii aniga hay qallidan walaa tuqallid maalikan maalikna ha qallidan walal wala naaci naacina ha qalidan walaa hayrahum hayrkoodna ha qalidan wakhud ilaxkaama axkaamta ka qaado min xayu ahaduu meeshii ka soo qaateen adna ka soo qaado waa xaggee min alkitaabi wasunna sunada ka soo qaado halkaasay ka soo qaateen adiguna halkaa ka soo qaado ayib lanna ayagaa asal ah ayagaa markaasi waxyi ah ayagaa markaasi qofki inuu raaco la amray ittabicuu ma unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi wliyaa qaliila ma tadakaruun wa qaala imaam weliyullaahi dahlawi sheekhaas wuxuu yidhi magaciis waa axmed ibn cabdiraxiim wuxuu dhintay kun iyo boqol toddobaatan iyo lixdii hijriga ayuu dhintay waa culimmadii xanafiyada ayuu ka mid yahay cilmiga xadiidka iyo sunnadan u nusreeyey yani bilaad alhindi raggi u nusreeyey isaga iyo ardaydiisii iyo yani markaasi yani marka aad bay markaasi ugu nusreeyeen sunnada wuxuu ku yidhi kitabkiisa la yihahdo xujatullahi wuxuu yidhi lam yakun innaasu dadku maysan ahayn mujtamiciina kuwa ku ijmaacsan ku kulansan cala ataqliid alkhaalisi taqliid yani markaa baraxla in cid laiska qabsado laisaga dhego arrinkaasi dadku maysan ahayn kuwa ku kulansan taqliid khaalisa lam yakun innaasu dadku maysan ahayn mujtamiciina kuwa ku kulansan cala taqliid alkhaalis taqliid iyo qabsasho cid la qabsado taqliidkaasoo khaalis oo baraxla limadhabi imaamin la qabsado imaam madhabkiisa bicaynihi cayntiisa oo qof uu yidhaahdo anugu waxaan ku dhegayaa shaaficin baan ahay bas cid kale ma aqaan midna uu yidhahdo maya anuu xaniif un baan cid kale ma aqaan midna uu yidhahdo maya anuu maaliki baan ahayoo laa acrifu hayrah arrinkaasi dadku ma aysan kuwa ku ijmacsan limadhabi eh, imaamin eh, bicaynihi imaam cayntiisa madhabkiisa in markaasi la raaco oo la taqliidsado dadku maysan ahayn kuwa markaa ku kulansan watafaquhi lahu iyo dadku inay bartaan madhabkiisa ay ku tafaquhaan yani madhabkiisa inay bartaan watafaquhi lahu ay limadhabihi madhabkiisa inay fiqigiisa bartaan aw xikaayati inay soo wariyaan liqowlihi imaamkaas hadalkiisa ila almiati araabica ilaa laga soo gaaray boqolkii afaraad oo min alhijri ah yani afartii boqol hijriga ilaa la soo gaaray nin lagu ijmaacsanaa oo lalahaa hebel un aan ku dhegno maysan jirin kama yadharu daalika sida ka muuqanaysa arrinkaas inuusan jirin min atatabuci tatabuc la sameeyey tatabuc markii la sameeyey afartii boqol iyo wixii ka dambeeyey ayuu yimi taqliidka anuu shaafici baan ahay anuu xambali baan ahay anuu xanafi baan ahay afartii qarni khayr quruun ma jirin saddexdii qarni oo nebigu uu sheegay sal ly slam khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yani arrimahaasi maysan jirin qarniga afaraad iyo wixii ka dambeeyey ayaa arrinkan yimid arrinkaasna waxaa lagu ogaaday tatabuc markii la sameeyey uma kaana waxaa ahaaday bacda hadihi alquruuni alfaadila quruuntaasi fadliga leh gadaasheeda waxaa ahaaday unaasu dad waa ismii kaanada dimaray weye uma unaasun dad ayaa waxay ahaadeen bacda hadihi alquruuni alfaadila quruuntaa fadliga leh kadib dadkaasoo dahabuu yani markaa tegey yamiinan wa shamaalan bidix iyo yani midig aaday xag iyo xaggaba aaday wadaba taqliidu taqliidkuna uu ku socday fii suduurihim laabahooda ka dabiibi namli siday u socoto quraanjadu walxaal hum ayagu laa yashcuruuna aysan dareensanaynba afartii qarni markay dhammaatay kadib qarniga afraad marka lasoo gaaray ayaa waxaa yimid dad dadka markaas mutacasibiin ah oo cid gaara ku dhegaya oo madhabkiisa odhanaya madhab aan ahayn maba aqaanba marka taqliidkaas ayaa laabahoodii galay taqliidkii baa ku weynaaday taqliidkii ayaa ku weynaaday ilaa markii dambe ay bilaabeen nusuustiiba inay asal ooga dhigaan oo madhabkii asal inta laga dhigo in markaa nusuustii xagga madhabka loo soo celiyo oo la yidhaahdo madhabka asal ah wixii khilaafana waa wax kale waxaa laga soo wariyaa alkharki sheekh la yidhaahdo abulxasan alkharki waa a'imat alxanafiya inuu yidhi kullu aayatin tukhaalifu maa calayhi asxaabuna aayad kastoo khilaafsan waxa ay ku sugan yihiin asxaabtayadu bimacnaa eh, axnaaftu fa hiya muawalatun aw mansuukha ima waa la awilaya waima waa la nasakhay wakulu xadiiin kaalik fahuwa muawal aw mansukh bimacnaa madhabka asal ah madhabka wixii khilaaf maxaa la samaynaya ima waa in la awilo waima bimacnaa macnaka lagu fasiro waa ima in la yidhaahdo bay waa la nasakhayba halkaasay gaareen qaarkood yani markaasi waxay yidhahdeen ciddii khilaafta madhabka yani xanafiyada lacnad ha ku dhacdo falacnat ullaahi cadaada ramlin calaa man khaalafa qowla abi xaniifa yani ciiddu intay la eg tahay oo lacnadaha ku dhacdo cidda khilaaftay madhabka abi xaniifa sawaadix maaha qaar waxay sii gaarsiin waxay yidhahdeen yani ciisa ibnu maryam aakhiru zamaanku soo degaya markuu yimaado dadka wuxuu ku xukmi doonaa madhabka abi xaniifa sawaadix maaha wahaakada khuraafaad bay gaarsiiyeen aad yani markaa qariib u ah mid wuxuu yidhi ana shaaficiyun ana xambaliyun maa xayiitu wain amut fa wasiyati linaas an yataxambaluu intaa noolaha anuu ambali baan ahay bu haddii aan dhintana waxaa idan leeyahay or ambali ku dhega ya taasaan odhanaya buu leey almuhim marka arrinku waa fogaaday taqliidkii waa fogaaday wa qaala wuxuu yidhi dahlawi naaqilan xaaluu soo naqlinayo can shaykhi cizudiin ibn cabdisalaam isagoo ka soo naqlinaya cizudiin ibn cabdisalaam oo laqabkiisuna uu yahay sultaan isagoo ka soo naqlinaya wuxuu yidhi walcajab alcajiib la lala yaabo waxaa weeye ana alfuqahaaa fuqahadii almuqalidiina ee muqalidiinta ahaa oo aimada ku dheganaa yaqifu axaduhum midkood baa wuxuu arkayaa calaa dacfi ma'ahadi imaamihi imaamkiisa qaadashada ama meeshu wax ka soo qaatay ama waxaan uu soo qaatay daciifnimadiisa daliilka uu cuskanaya yani imaamkiisa daliilka uu cuskanayo inuu daciif yahay ayuu arkaya yaqifu axaduhum midkood ayaa wuxuu arkaya oo ogaanayaa calaa dacf waa ka mid raggii muqalidada ahaa calaa dacfi maahad imaami imaamkiisa qaadashada uu soo qaatay daliilkan inuu daciif yahay ama meesha ku soo qaata inay tahay meel daciif ah baxayu laa yajidu lahu meeshaasoo usan u helin lahu lidacfihi dacfigaa dartiisa dacfigaasi madfacan difaac wamaca dalika idaa arrinka sidaa uu yahay yuqaliduhu waa qalidanayaa fiihi arrinkaasu ku qalidanaya wayatruk wuxuu ka tegayaa man cid buu ka tegayaa shahida lahu kitaabu wasunna kitaabkii sunnuhu ay uga mahraati kaceen walaqistu asaxiixa man buu ka tegayaa shahida lahu u marag furay alkitaaba kitaabka u marag furay wasunnatu sunnada u marag furtay walaqiys saxiixa ay u marag fureen qiyaaska saxda ahaa limadhabihi madhabkooda saa maxay u yeelayaan jumuudan dheganaansho ay ku dhegan yihiin calaa taqliidi imaamihi imaamkiisa inuu qallito bal yataxayalu awaahiri aahirka inuu dafciyo aahirka min alkitaabi kitaabka iyo wasunati sunnada daahirkeeda inuu dafciyo oo markaasi uu celiyo ayuu u xeeladaysanaya oo wayata'awaluha wuxuu ku fasiraya bitawiilaat اlbaaila tawiilaat iyo tafaasiir baail ah nidaalan xaaluu yahay mid difaacaya can muqalladihi imaamka uu taqliidsanayo yani cizudiin cabdisalaam waa min aimati ashaaficiya wuxuu leeyahay waxyaala laga yaaba waxaa ka mid ah fuqahada kuwooda muqalidiinta ah wuxuu ogaanayaa mid ka mid ah imaamkiisu daliilka uu cuskaday oo masaladan u cuskaday inuu daciif yahay buu ogaanayaa isagoo arrinkaa og oo haddii xujo lagu soo arooriyo imaamkiis wax uu dariishaday uusan wax difaac u helaynin ayuu haddana muxuu samaynayaa muxuu ka tegayaa wuxuu ka tegayaa yani markaasi masaa'il kale oo loo hayo aayaad iyo axaadiid iyo qiyaas saxa loo hayo ayuu ka tegayaa wuxuuna ku dhegayaa imaamkaasi madhabkiisuu ku dhegayaa dayib saa muxuu u samaynayaa wuxuu isaga dhegan yahay un taqliidka imaamka uu qalidanayo bas nin xaqdoona maahan waa imaamkaasunbuu ku dhegan yahay bas haddaba muxuu samaynaya imaamkiisa hadii laga xoog batay muxuu samaynaya daliilka imaamka hadii laga xoog bata muxuu samaynaya haddaba waa inuu xeeladaystaa muxuu samaynaya wuxuu samaynaya eh, aayaadkii iyo axaadiitii ka soo horjeeda madhabkiisa tawiil buu u wuxuu ohanaya aayaddan saasaa loo jeedaa xadiiskan sidaana loo jeedaa ayuu odhanaya muxuu doonaya inuu u nabadgalo taqliidka uu qallidanayay imaamkiisa wa qaala dahlawi wuxuu yidhi naaqilan xaaluu ka soo naqlinaya can sheikh cizudiin bn cabdisalaam layaabka layaabka leh waxaa weeye layaabka lala sii yaabo waxaa weeye ana alfuqahaa almuqalidiin fuqahada kuwooda muqalidiintaa yaqifu axaduhum midkood baa dul istaagi oo arkaya oo taalacanaya calaa dacfi ma akhadi imaamihi imaamkiisa qaadashada waxaan soo qaatay dacfigiisa ama daliilkan uu soo qaatay dacfigiisa ayuu dul istaagaya oo ogaanaya biayu dacfi muxuu ku ogaanayaa bixayu laa yajidu lahu meeshaasoo uusan u helaynin waxa uu soo qaatay madfacan difaac haddii la soo weeraro la yidhah waxaan aad haysta waxba kama jiraan wuxuu ku difaaca ma hayo ayib wamaa daalika iyadoo arrinku uu yahay oo waxaan uu haysto oo cuskanayo aan difaac uusan u haynin yuqallidu wuxuu qallidanayaa yuqalliduhu imaamkaasuu qallidanaya fiihi fii hada daciif waxaa daciifka ayuu ku qallidanaya wayatruk wuxuuna ka tegayaa man cid buu ka tegayaa shahida lahu lkitaabu man cid buu ka tegaya shahida lahu uu furay alkitaab suna kitaabkii sunuhu wlaqya aiixa qiyaaska saxiixa u marag furay limadhabihi madhabkooda jumuudan saa wuxuu u samaynayaa jumuud iyo markaa dheganaansho uu ku dhegan yahay oo ku qalalay calaa taqliidi imaamihi imaamka inuu qallito bal yataxayalu waa xeeladaysanaya lidafci dawaahiri daahirkii inuu reebo oo u dafciyo daahirkaas min alkitaab wasunna ah wayata'awaluhaa wuu ku fasirayaa bitawiilaati albaaila tawiil baail ah nidaalan xaalu yahay mid difaacaya can muqaladihi midka uu qaladana imaamkiisa ah waqaala cizi bn cabdisalaam weeyaan wuxuu yidhi lam yazal innaas dhulku kamaysan zuulin yasaluuna inay yihiin kuwa dadka weydiiya lam yazal kamaysan zuulin annaasu dadku yasaluuna inay weydiiyaan man cid yani alas'ilata su'aalaha waxay weydiinayaan man cid bay weydiinayaan ittafaqa lahum ay markaasi ku beegmeen oo min alculama culamada ah cid all ciday waafaqaan oy la kulmaan bay su'aalaha iska weydiiyaan oo min eh, ayri eh, tacyiinin cayimaad la'aanteeda ayay markaasi u weydiinayaan limadhabin madhab gaara aysan cayimaynin ayb walaa in kaana cala axad min asaa'iliin lam yazal kamaysan zuulin annaasu dadku yas'aluuna inay yihiin kuwa weydiiya su'aalaha man itafaqa lahum cidda marka iyaga waafaqdo ku beeganta min alculamaa culamada ah min hayri tacyinin ayagoo markaa cayimayn limadhabin madhab bay su'aalaha weydiinayaan ciddii waafaqda oo culimmada ah walaa inkaarin ayagoon markaa ku inkiraynin calaa axadin qof oo min asaa'iliina kuwa wax weydiinaya ah ayib ilaa an daharad markaasi arrinku saasuu iska ahaayo mulaq buu iska ahaa qof kastaba qofka yani ishkaal uu ku yimaado ama su'aal doonaya cid alle cidduu arku weydiin jiray ayankan ilaa an daharad ilaa ay soo baxday haadihi madaahibu madaahibtan afarta ah madaahibtu inta waa ka badnaayeenoo ilaa saddex iyo madhab baa jire madhab baa jire laakiin kuwii kale way inqiraadeen meeshay ka baxeen kuwan waxaa nooleeyey culimmadaasi ardaydoodii baa u khidmaysay madhabkan soo waadix maaha laakiin raggaa kaleoo madaahibta lahaa cid u khidmaysay bay waayeen lidaalika imaamu shaafici wuxuu yidhi lay ibnu sacad afqax min mali yani lay ibnu sacad madhab buu lahaa wuxuu ka fiqi badan yahay imaamu maali laakiin waxaa dayacay bay ardaydiisii sida imaamu eh, eh, maali eh, ay ugu nusreeyeen ardaydiisii madhabkiisa oo meelo badan ay u geeyeen ma uusan helin lay ibnu sacad wax u nusreeya madhabkiisa sufyaan thawri madhab buu lahaa isxaaq ibnu rahawayhi madhab buu cuyayna madhab buu lahaa madaahibtu marka way badnaayeen ayib marka sheekh wuxuu yidhi ilaa an daharad ilaa ay soo baxday haadihi madaahib madaahibta wamutacasibuuhaa iyo kuwooda u tacasubaya mutacasibiintaasoo min almuqalidiina ah kuwa qalidanaya faina axadahum midkood yatbac wuxuu raacayaa imaamahu ayuu raacaya imaamkiisuu raacaya maca bucdi madhabihi ayadoo madhabkiis uu ka fog yahay ayuu raacaya can adilati adilada muqalidan xaalu yahay mid qalidanaya lahu imaamkaasi fii ma wax alla wuxuu ku hadlaybu ku qallidanaya kaana waxaad moodaaba ninka uu qallidanayo nabiyun ursil nebi la diray baad moodaaba si u qallidanayo ayib wahaada arrinkaasna na'yun waa fogaansho maxaa laga fogaanayaa can alxaqi xaqaa laga fogaanayaa wa bucdun waa fogaansho can asawaabi saxdii baa laga fogaanaya sida saxda ahayd walaa yardaa bihi raallina ku noqon mayo axadun qof axadkaasoo min uli lalbaab ka mida kuwa caqliga u saaxiibka ah cid tacasubka noocaasa raalli ku ah ma ay jirto waana hadda soo marnay inay markaa a'immadu ay yani arrinkaasi ay diideen aniga hay qalidan yani marka laa tuqalidanii walaa tuqalidan maalik walaa tuqalid maalikan wala alawsaaci wala alnakhaci walaa hayrahum wakhud ilaxkaama min xayثu akhaduu min alkitabi wasunna wqaal imaam ibn اlqayim ibn اlqayim wuxuu ku yidhi fii iclaami اlmuwaqiciin waa kitaab yani markaas usuul uu ka qoray wey usuul cilmiga usuul fiqiga uu naraa kaiiran waxaan arkaynaa in fara badan oo minanaas dadka ah ida jaa alxadiiu xadiiku markuu u yimaado yuwaafiqu xaaluu waafaqsan yahay qawla man qalladahu ciddii uu qallitay qowlkiisa xadiiku hadduu waafaqo walxaal buu waafaqay qad khaalafahu uu khilaafay xadiikaasi raawihii kii soo wariyey yaquulu wuxuu ohanaya ninka muqalidka alxujatu xujadu fii maa rawaa wuxuu soo wariyey weeye laa fii maa ra'aa wuxuu arkay maaha yani wuxuu leeyahay imaamu ibnuqayim jawsiya raximah ullah mid baa madhab ku dhegan madhabkii xadii baa waafaay xadii ayaa waafaqay xadiikaasi ninkii soo wariyey baa khilaafay idan maxaa iswaafaqsan waxaa iswaafaqsan xadiikii nabiga alayhi salatu salaam iyo ninkan muqalidka madhabkiisi waa isogol yihiin laakiin yaa khilaafay waxaa khilaafay xadiikan waafaqsan madhabka ninkani ninkii soo wariyey raawigii baa khilaafay maala saxaabigii baa si kale ku camalfalay soo waadix idan marka maxaa lagaga jawaabaya haddii lagu soo arooriyay ninkan muqalidko la yidhaahdo madhabkaaga waxba kama jiraan lanna xadiidkan waafaqay madhabkaaga kii soo wariyey baa khilaafay muxuu ku jawaabaya wuxuu ley naga daa arrinkaas alcibratu fii ma rawaa laa fii ma ra'aa ictibaarka waxaa la siinaya waxaan uu soo wariyey mar hadday iswaafaqeen xadiidkii iyo madhabkaygii alxamdu lilah laa fii ma ra'a asagu sida ra'yiga u muuqda arrinku maaha ayb naraa kaiira waxaan arkayna in fara badanoo min anaas idaa jaa hadduu yimaado alxadiiu xadiidkii yuwaafiqu xaal waafaqay qowla man qalladahu cidduu qallito hadalkiisa wal xaal ayuu waafaqay xadiidku madhabkiisa qad khaalafahu xadiidku uu khilaafay raawihii kii soo wariyey oo xadiidkuna ninka muqalladka madhabkiisu waafaqsan yahay raawigii soo wariyeyna si khilaafsan buu ku camal falay yaquul wuxuu ohanaya muqalladkii alxujatu xujadu fii maa rawaa wuxuu soo wariyey weeye xadiidkaa la qaadanaya laa fii maa ra'aa ra'yiga saxaabiga la eegi maye walow haba khilaafe xadiidkuu soo wariyaa la eegaya ayb halkaasuu mariyey faida jaaa hadduu yimaado qowlu raawi raawigii qowlkiis hadduu yimaado muwaafiqan xaaluu waafaqsan yahay liqowli muqaladihi imaamkii uu qalidanayey iyo raawiga xadiiskaas waafaqay walxadiiu xadiikuna yukhaalifu wuu khilaafay xadiidku meel kaluu maray qaala wuxuu odhanayaa muqalidku lam yakun iraawi raawigu muusan ahaanin mid khilaafaya maa rawaahu midka uu wariyay ilaa wlxaal qad saxa u asaxay cindahu agtiisa naskuhu inuu mansuuq yaha xadiikaas mooyaane wailaa haddii kale haddii xadiidkiio markaasi muxkam ah uu khilaafi lahaa kaana daalika arrinkaa khilaafkaas wuxuu noqon lahaa qadxan dhaawacid la dhaawaco fii cadaalati cadaaladiisa fayajmacuuna waxay kulminayaan fii kalaamihim hadalkoodaas bayna hada wa hada kan iyo kaas yani kan iyo kan ayay ku kulminayan laba arrimood bay ku kulminayaan iska soo horjeeda bal qad ra'ayna dalika tanaaqudka noocaasa waan aragnay fi lbaab waaxid hal baab ayay ku tanaaqudayaan wa hada min aqbax tanaaqud kaasna waxaa weeyaan tanaaqudkii ugu xumaa ayib hadda waxaan soo marnay imaamkiiiyo markay iswaafaqeen ninkii ciddii uu qalidanayey iyo xadiidka baa iswaafaqay lakiin raawigii baa khilaafay muxuu ku jawaabay ninkii muqalidka wuxuu yidhi ninkaasi khilaafay oo saxaabiga xadiidka khilaafay oo madhabka khilaafay la haddaba waxaa dhacday cagsi oo waxaa iswaafaqay madhabkiisi iyo raawigii baa iswaafaqay laakiin maxaa khilaafay labaduba xadiidkii baa khilaafay xadiidkii meel buu maray madhabkii ninkan iyo raawil xadiidna meel bay wada mareen markaasna muxuu ohanayaa markaasna muxuu odhanayaa maya raawigaa saxan raawiga ayaa saxan limaada lianna raawigan xadiidkaas wuxuu u khilaafay wuxuu og yahay inuu mansuuq yahay xadiidku wuxuu cagsigiisa ugu camalfalay wuxuu og yahay raawigu xadiidku inuu mansuuq yahay wailaa hadduusan ogeyn inuu mansuuq yahay xadiidka muxkama inuu khilaafo arrinkaas waxay ku noqon lahayd yacni cadaaladiisa in la dhaawaco muxuu marka saa u yeelayaa ninkani marna marka madhabkiisu uu waafaqo xadii uu xadiidka iyo madhabka u xoojinaya marka iswaafaqaan raawiga iyo madhabkuna uu u xoojinaya maqsuudku maaha inuu ujeedo raawigan iyo xadiikan toona maa muraaduhu wuxuu difaacayaa madhabkiisa sawaadex maaha madhabkaasuu difaacaya marka wax alla wx ishkaalo ku yimaadaa waa in la difaaca oo laga hortagaa taasay noqonaysaa faida jaa markuu yimaado qowlu raawi raawiga qowlkiisa muwaafiqan xaaluu waafaqsan yahay liqowli muqaladii kii uu qalidaya qowlkiisa wladiiu adiikuna walaal alxadiiu xadiidkuna yukhaalifu khilaafsan yahay qaala markaasna wuxuu odhanayaa lam yakun iraawi raawigu muusan ahaan yukhaalifu mid khilaafaya maa rawaahu waxa uu wariyey ila wlxaal qad saxa uu asaxay cindahu agtiisa naskhuhu inuu xadiiska mansuukh yahay mooyaane wailaa haddii kale haddii xadiiska mansuukh uusan ahayn kaana dalika khilaafkaas wuxuu noqon laha qadxan dhaawacid dhaawaca ee la dhaawaco fii cadaalati cadaaladiisa fayajmacuuna waxay kulminayaan nimanka muqalidiinta fii kalaamihim hadalkooda bayna hada wa hada kan iyo kan bay ku kulminayaan bal qad ra'aynaa dalika arrinkaa iyo tanaaqudka waanu aragnay fi lbaabi alwaaxid hal baab baan ku aragnay wahaadaa kaasna min aqbaxi tanaaqudi iska hor imaad waa kii ugu furxumaa weeye wladiina diinu llaha bihi midka aan ilaahay oga diin dhiganayno waxaa weeye walaa yasacunaa aysan noo bannaanayn hayruhu kaa hayrkiisa ayib walaa yasacunaa hayrahu hayrkiis aysan noo bannaanayn midka aan ka diin dhiganayno oo midaan asaga ahayn aanan ku camalfalayn waxa weeye ana alxadiia xadiiku idaa saxa hadduu ka asaxo can rasuuli illaahi sal alla alay slam rasulka ilahi uu ka asaxo duuna mucaaridin asagoon la caaridin aw naskhin ama aan la nasakhin waxaa weeye ana alfarda calayna faradka iyo waajibka dusheenna saaran wa cala alummati jamiican ummaddaoo dhan saaran waxaa weeye alahdu in la qaato weeye midkaan ka diin dhiganayna waxaa weeyaan alahdu in la qaato bilxadiii xadiidka wa tarku maa yukhaalifu wax alla wixii khilaafsanna in laga tago walaa natruku alxadiia xadiidka oga tegi mayno likhilaafi axadin min annaas khilaafka uu khilaafay axad dadka ah dad ka mid ah kaa'inan man kaan cid alla cidduu noqdoba laa raawihii oga tegi mayno raawigiis inuu khilaafay xadiidka walaa hayruhu hayrkiisna oga tegi mayno id min almumkini waxaa suurtagal ah an yansaa araawi raawigu inuu ilaawo alxadiid xadiidka oo walaa yaxduru uusan ku soo xaadirin waqta alfutya wakhtiga u fatwoonayo aw laa yaftunu ama uusan yani markaasi uusan u fiirsanin lidalaalatihi xadiidka macnihiisa calaa tilka almas'ala uu daliil u yahay masaladaas aw yata'awalu yani markaasi ama uu ku awilo ta'wiilan marjuuxan ta'wiil laga xoog badan yahay aw yakuuna fii zacmihi ama zacmigiisa iyo sida asagu la tahay fii zacmihi maa yucaaridu wax caaridaya walaa yakuuna mucaaridan wax caaridayana ma uu jiro fii nafsi amri aw yuqalidu hayrahu hayrkiisu qalidaya fii fatwahu fatwadiisa liictiqaadihi yani inuu aaminsan yahay darteed annahu aclaa minhu markaas inuu xadiiska uga cilmi badan yahay wa annahu asaguna inamaa khaalafa e, wuu khilaafay lima huwa inamaa khaalafa wuu khilaafay xadiidkii limaa shay buu u khilaafay huwa asaga aqwa minhu xadiis xoog badan walow qudira haddii la qadaro intifaau dalika kullihi waxaasoo dhan in markaa la waayey walaa sabiila lilcilmi waddana markaasi ooma hayno walaa sabiila ladayna agteenna waddo kuma sugna lilcilmi markaasi lagu ogaanayo bintifaa'i hadi lumuur arrimaha inay manfi yihiin walaa dannii iyo inaan malayno lam yakun iraawi macsuuman raawigu macsuum maaha ayib hadalkaas waxaa weeyaan midka ilaahay looga dindhiganayo waxaa weeye oo markaa wado kalena markaa aysan furnayn xadiiku hadduu asaxo in lagu camalfalo xadiidku hadduu asaxo oo ka nabadgalo mucaarid iyo naskhi in markaa lagu camalfalo ayib ummaddoo dhanna waajib bay ku tahay xadiidkaasi inay ku camalfalaan wax alla waxay khilaafana waa inay ka tagaan xadiidka hadday cid badan dad badan hadday khilaafaanna looga tegi mayo khilaafkaas dad badan xadiidku hadday ku camalfali waayaan oga tegi maysid dad badan baa khilaafay waad ku camal falaysaa ayib ciddaa khilaaftay cidday doonto ha noqoto afarta imaam hadday isu raacaan xadii khilaafkiisa la raaci mayo la raacayaa xadiikaa la raacaya ayib sababt marka maxay tahay id min almumkin an yansa raawi haddii raawigu uu khilaafo raawi baa xadiis soo wariyey markaasaa wuxuu ku camalfalay raawigii si khilaafsan xadiidka xalka noocaas marka maxaa la samaynaya raawigii wuxuu ku camalfalay si khilaafsan xadiidka macnihiisa xaalka noocaas xadiidka la raacaya raawiga gara malayna gara marka uu gara maray xadiidkaasi dhowr weji bay aqbali kartaa maxaa ka mid ah inuu ilaaweyba anaga soo marray baabu man xadaa wanasiya xadiidkii uu soo wariyey waaba ilaaweyba taas waa aqbali kartaa markuu fatwoonaya xadiid baa kusoo xaadiri waaye kaasuu si kala fatwooday ama xadiidka ooma fiirsanin in macnahaasi ama masalada inuu daliil u yahay ooma fiirsanin ama wuxuu ku fasiray saxaabigu xadiidkii tawiil laga xoog badan yahay buu ku fasiray ama inuu isleeyahay markuu khilaafayo yani raawi xadii xadiika markuu khilaafayo inuu isleeyahay adiiku waa xadii kala caariday xadiid kala caariday oo markaa xadiidka kale uu isleeyahay ku camalfal ama maahana cid kale ayuu qalitayba raawigiba kii xadiiska soo wariyey cid kale oo ka cilmi badan ayuu qalitay uu isleeyahay way kaaga aqoon badan tahay xadiidka kuwa uu qalitay marka khilaafay xadiikii marka arrimahaasoo dhan buu aqbali karaa khilaafka uu khilaafo raawigu xadiidka soo wariyey arrimahaasoo dhan buu aqbali karaa haddiiba la qadaraba kaba soo qaadba fardan wa taqdiiran kaba soo qaad in arrimahaasoo dhan la waayo muusan ilaawin yani markaas inuu marjuux yahay oo yani marka laga xoog badan yahay ma aaminsana intii la sheegayba meeshii waa laga waayey isagoo intaasoo dhan arrimood la waayey ayuu markaasi raawigii si aan ahayn xadiidka ku camal faray markaasna waxaa la odhanayaa de raawigu macsuum maaha macsuum maaha waa qaldami karaa soo maa waa qaldami karaa marka waa qalad bay noqonaysaa marka qalad bay noqonaysaa uu qaldamay bay noqonaysaa ama ha noqdo raawigaa saxaabiga ha noqdo ama ha noqoto cid ka hoosaysa marba hadduu khilaafo intaasoo waje haddii loo helo khilaafkiisa waa khayr haddii intaa loo waayo oo markaa uu khilaafo waxay noqonaysaa uun inuu qaldamay ayuunbay noqonaysaa ayib marka yani towjiihaas ayaa markaa la marayaa waladii midka nadiin ullaha bihi ilahay aan oga diin dhiganayna waxaa weeye walaa yasacunaa hayruhu hayrkiisna aysan markaasi noo banaanayn ana alxadiia xadiiku idaa saxa hadduu asaxo can rasuuli illaahi sal allah alay wasalam rasuulka hadduu ka ansaxo calayhi salaatu salaam duuna mucaaridin isagoon la caaridin ow naskhin ama aan la naskhin waxaa weeye ana alfarda calayna waajibka annaga inaa saaran wa cala ummati jamiican waxaa weeye alahdu qaadasho bilxadii la qaato wa tarku maasha in laga tago yukhaalifu xadiidka khilaafsan walaa natruku oga tegi mayno alxadiia xadiidka likhilaafi axadin qof khilaafkiisa minanaas dad ka mid ah kainan mankaan cid kasta u noqdaba laa raawihi kii soo wariyey hadduu khilaaf oga tegi mayno walaa hayruhu hayrkiis toona id min amumkin waxaa suurtagala an yansar raawi raawigu inuu ilaawo aladii xadiidka oo walaa yaxduru uusan kusoo xaadirin waqt alfutya waqtiga u fatwoonayo aw laa yaftunu inuusan u fiirsan baa la arkaa oo suurtagal ah lidalaalatihi tusinta uu tusinayo calaa tilka masala aw yataawalu inuu awilay tawiilan marjuuxan tawiil laga xoog badan yahay ayaa suurtagal ah aw yakuuna inuu ahaaday baa suurtagala fii zacmihi asaga malihiisa inuu ismoodsiiyey maa yucaariduhu inuu jiro wax caaridaya walaa yakuunu mucaaridan wax caaridan uusan jirin fii nafsi amri xaqiiq ahaan isagu wuxuu isleey wabaa caariday laakiin wax caariday ma uu jiro aw yuqalidu hayrahu ama raawigu wuxuu qalitay hayrkiisa fii fatwaahu fatwadiisa fatwadan uu fatwooday cid kaleu ku qalitay oo muxuu u cid kale liictiqaadihi inuu aaminsan yahay oo rumaysan yahay annahu midkaa la qalidanayo aclama minhu inuu xadiiska ka yaqaano wa annahu inamaa khaalafa wa annahu yani markaasi raawigani inamaa khaalafa uu khilaafay xadiidka wuu khilaafay limaa shay dartiibu u khilaafay huwa asaguba aqwaa minhu xadiidka ka xoog badan limaa xadiidka buu khilaafay huwa asaguba aqwaa minhu ka xoog badan oo xadiis kalu ku camalfalay ka xoog badan ayaa markaa suurtagal ah walow qudira hadii la qadaro intifaau dalika kulliha arrimahaasoo dhan in la waayo walaa sabiila lilcilmi waddana ooma hayno yani marka lagu ogaado arrimahaasoo dhan inay manfi noqon karaan wax waddo oon ku ogan karnana ma walaa danihi iyo markaasi eh, waddo aan ku malayn karno inay arrimahaasoo dhan yani manfi yihiin lam yakun iraawi raawigu muusan ahaan macsuuman intaba haddii la waayo oba la qadaraba intaba waa la waayey haddana wuu khilaafay waxaa la ohanaya raawigu macsuum maahna wuu qaldami karaa wa fii qaamuus shariica lisacdi waxaa ku sugan idaa rafaca saxaabiyu saxaabi hadduu kor yeelo khabaran khabar ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam wajaba waxaa waajiba alcamalu bihi in lagu camal falo calaa man balaqahu cid alla cidduu soo gaaro oo min almukalafiina mukalafiinta ah ilaa an yalqaa ilaa uu la kulmayo khabaran aakhara khabar kale khabarkaasoo yansakhahu nasakhaya waxayna idin haddii naskhi uu yimaado facalaa man camila waxaa waajib ku ah facalaa man camila ay fayajibu calaa man camila bilkhabar alawal waxaa waajib ku ah kii ku camal falay khabarkii hore waxaa waajib ku ah alrujuucu inuu noqdo ila aaniya xadiidka labaad u noqdo wa tarku lcamali biاlwali inuu ka tago inuu ka camal falo xadiikii hore anna waa mansuukh wa qaala sheekh saalax alfulaani almadani fii kitaabi iqaad alhimam kitaabkaas wuxuu ku yidhi taraa waxaad arkaysaa bacd annaas dadka qaarkood idaa wajada markuu helo xadiian xadii xadiikaasoo yuwaafiqu waafaqsan madhabahu madhabkiisa farixa bihi waa ku farxaya wanqaada lahu waa u hogaansamaya xadiikii wasallama waa nabadgelinayaa waxba ka sheegi mayo wain wajada hadduu helo xadiian xadii xadiikaasoo saiixan ah, saxiixa ah saaliman ka nabadgalay min almucaaradati mucaarada ka nabadgal in la caarido wanaskhi ka nabadgal in la nasakho muayidan kaasoo markaasi ayidaya limadhabi hayrihi xadiikaasoo muayidan xoojinaya limadhabi hayri imaamihi imaamkiisa hayrkii madhabkiisa xoojinaya hadduu arko fataxa low wuxuu u furayaa baaba ixtimaalaat albaabkiisu u furayaa ixtimaalaadkii albaciidati ee fogaa muxuu odhanayaa xadiidka madhabkaa waafaqsan sidan uu aqbali karaa oo kanuu aqbali karaa oo kanuu aqbali karaa idan nas kuma ahan inuu madhabkaas ayidayo sariix kuma ahan ayib wadaraba canhu asafa waalcaarida wadaraba canhu wuxuu ka eh, eh, jeedinayaa xadiidkii asafxa dhinaca iyo walcaarida dhamankaba waa ka jeedinaya bimacnaa xaggiisaba eegi kari mayo madhabkii cid kale ay lahayd ayaa wuxuu arkay xadiid waafaqay marka hore wuxuu ku soo daynaya intaasoo weji ayuu kaga soo aroonaya ixtimaalaad xadiidka madhab hebel waafaqsan wejkaasuu aqbali karaa wejkaasuu aqbali karaa intaasi markuu ku soo arooriy intaasu ixtimaal wuu isaga jeedsanaya bimacnaa waxba ka soo qaadi mayo laa ictibaara lahu ayuu odhanaya xadiidkaasi wax ictibaara ma leh limaada intaasoo weji buu aqbali karaa oo lagu xambaari karaa taasuu odhanaya ayib safxigu waa aljaanib caaridkuna waa khadiga waa safxat waa dhamanka weeye bimacnaa waxaa loo jeedaa wuu ka jeedsanayabaa loo jeedaa eegina mayo ayb wain wajada hadduu helo xadiian xadii saxiixan saxiixa saaliman ka nabadgalay min almucaaradati wanaskhi ka nabadgalay muayidan xoojinay limadhabi hayri imaamihi imaamkiisa heyrkii madhabkiisa fataxa lahu wuxuu u furayaa baab alixtimaalaat albaabkii ixtimaalaadka bimacnaa waxaanu aqbali kara waxaanu aqbali karaa ixtimaalaadka albaciida ee fogaa wadaraba canhu asafxa waalcaarida wuxuuna ka jeedinayaa asafxa dhinaca iyo walcaarida dhamanka labadu ka jeedinaya wayaltamisu wuxuuna u raadinayaa limadhabi imaamihi madhabka imaamkiisa wuxuu u raadinayaa awjuhan wejiyaal min atarjiixi rajaxaad ah ayib awjuh uu ku rajaxayo ayuu u raadinayaa maca mukhaalafati lisaxaaba iyadoo madhabka uu khilaafsan yahay saxaabadii wataabiciina taabiciinta uu khilaafsan yahay wanasi sariix naskii sariixan uu khilaafsan yahay madhabkiisii khilaafsanaa naska iyo saxaabada iyo taabiciinta madhabkooda khilaafsanaana wuxuu Eh, madhabkii kale oo adilada loo helayna wuu ka jeedsanaya marka macnihiis waxa weeyaan eh, eh, wma ana ila min uzaya in awad uzayatu awaytu wain tarshad uzayatu arshidi nin wuxuu yidhi anuu ree uzayaan ah ree uzaya hadday kuwa hanuunsanna waan hanuuni hadday noqdaan kuwa lunsanna anu waa lumayaa buu yidhi sawaadix maaha marka macnahaasoo kale unbu iska noqonaya anigu waxaan ahay saaxibu hada almadhab fain kaana maca sawa faana macahu wain khaalafa faana macahu sawaadix maaha hal ana ila min uzay in awad uzayatu awaytu wain tarshid uzayatu arshidi marka noocaas bu iska noqonaya wain sharaxa kitaaban kii markaa muqalidka ahaa hadduu haro kitaaban kitaab hadduu sharxo kitaabkaasoo min kutub alxadiid ka mid ah xarafa wuxuu taxriifinaya oo beddelaya kula xadiiin xadiid kasta xadiidkaasoo khaalafa khilaafay madhabahu madhabkiisa khilaafay madhabahu habaa la socota xadiid kastaoo khilaaf madhabkiisa wuu taxriifinaya wain cajiza can dalika arrinkaa hadduu ka caajiso uu taxriifin waayo iddacaa wuxuu sheeganayaa annasha inuu mansuuq yahy bilaa daliilin daliilla-aan buu iska sheeganaya ilaa marka la le waa la nasakhay naskani waa in la keenaa daliilkii nasakhay bilaa daliil lama aqbalayo wain cajiza hadduu ka caajiso can dalika arrinkaasoo naskhiga iddacaa nasha arrinkaasoo markaasi taxriifkaa hadduu ka caajiso iddacaa wuxuu sheeganaya annasha inuu aw ilkhusuusiyu sheeganaya inuu khaas yahay xadiidkani aw cadam alcamali bihi inaan lagu camalfalayn buu sheegayaa ayib aw hayra dalika kaa waxaan ahayn oo mima yuxdiru dihnuhu alcaliil kaa waxaan ahayn buu sheegaya oo mima kii ka mid ah yuxdiruhu uu soo xaadirinayo uu keenayo dihnuhu maskaxdiisa alcaliilu ee bugta maskaxdan xanuunsan waxyaala uu soo xaadirinayo ayuu markaa sheegsheegayaa ila waa maskax xanuunsane maskax markaa diidanba sharciga ilaahay caqli diidan waa caqli mariida wey marka wuxuu sheeganayaa inuu mansuukh yahay xadiikii taxriifka uu u waayey inuu mansuukh yahay buu sheeganaya inuu khaas yahay buu sheeganayaa inaan lagu camalfalayn buu sheeganayaa iyo kuwaas waxa aan ahayn waxyaalahaas marka maskaxdiisa xanuunsan oo bugta ay marka yani u meerinayso wain cajiza can dalik kullih intaaba hadduu ka caajiso yani taxriifna waa u waayey iddacaa wuxuu sheeganaya ana imaamahu imaamkiisii ialaca inuu aalacday calaa kulli marwiyin wax kastoo la soo wariyey aw jullihi badankiisi inuu aalacday ayuu markaa sheeganaya wuxuuna imaamkaygu arkay xadiidka famaa taraka hada alxadii ashariifa imaamkaygu oogama tegin buu leeyahay xadiidkan sharafta leh ilaa walxaal qad ialaca uu aalacday muxuu aalacday calaa acnin fiihi acni ku sugan buu aalacday bira'yihi buu ku sheeganaya birayihi waxay ku tacalluqaysaa iddacaa bira'yihi buu saa ku sheeganaya ra'yigii almaniifi ee daciifka ahaa taagta darnaa ayib fayatakidu wuxuu ka dhiganayaa culamaaa madhabihi madhabkiisa culamadooda wuxuu ka dhiganayaa madhabkiisi culamadii madhabkiisa wuxuu ka dhiganaya arbaaban rabyaal buu ka dhiganaya wayaftaxu wuxuu u furayaa limanaaqibihim ammaantooda wa karaamaatihim iyo karaamaadkooda wuxuu u furaya abwaaban albaabuu u furaya wayactaqidu wuxuu aaminayaa ana man khaalafa dalika arinkaa qofka khilaafa lam yuwafaq sawaaban inaan saxdii loo waafajin wain nasaxahu hadduu u nasteexeeyo axadun qof oo min culamaai sunna ka mid ah ittikhadahu ka dhiganayaa walow kaana xataa hadduu ahaa qabla dalika intaa ka hor axbaaban walow kaanuu xataa hadday ahaayeen qabla dalika intaa ka hor axbaaban yani dad isjeceloo axbaab ah wain wajada helo yani ninkii muqalidka ahaa xadiid buu sharxaya taxriif waa u waayey naskhi iyo khusuusana inuu khaas yahayn waa u waayey wuxuu odhanayaa imaamkaygu wuu daalacday xadiidkaasi imaamkaygu wuu daalacday o maadaama uu daalacday oo usan sheegin oo u ka camalfuli waayey imaamkaygu macnaheedu waxa weeye sheekhaygu wuxuu ku arkay xadiidkan inuu yahay xadii acni uu ku sugan yahay xadii markaasi daciifa inuu yahay ayuu ogaaday wailaa hadduu xadiid ku sugan yahay sheekhaygu kama tageen buu leeh marka sheekhi waa asal ka dhigaya sheekhu wuxuu waafaqayna waa sax buu ka dhigaya wuxuu khilaafayna qalad buu ka dhigaya ayib arrinka intaa kaga hari culimmadii madhabkiisa wuxuu ka dhigaya arbaaban rabbiyaal yani kuwo martaba sare jooga ayuu ka dhigaya aad buu ammaanayaa karaamaad buu sheegayaa wuxuu aaminayaa ciddii waa khilaafta madhabkaasoo garab marta wuxuu aaminayaa inuu yahay qof garab maray saxdii iyo sawaabtii qof garab maray inuu yahay ayuu aaminayaa qof saxdi garab mara inuu yahay ayuu aaminayaa hadduu qof u nasteexeeyo culimada sunnada ka mid ah oo uu yidhahdo arrinku sidaa maahan cadowuu ka dhiganaya xataa hadday saaxiibba ahaayeen muxuu cadowa oga dhiganayaa yani seebaad ila hadli kartaa seebaad madhabkayga oga hadli kartaa cadowbuu ka dhiganaya ayb wayna cajiza can dalika arrinka hadduu ka caajizo taxriifkii iyo taqsiiskiiba kullihii dhammaantii iddacaa wuxuu sheeganayaa ana imaamahu imaamkiisu ialaca inuu daalacday calaa kulli marwiyin mid kastoo la soo wariyey aw jullihi badankiisa inuu daalacday famaa taraka kamuusan tegin imaamku hada alxadiid ashariif ila walxaal qad alaca u daalacday mooyaane calaa acnin fiihi acni ku sugan buu arkay taasuu marka uga tegey sidaa wuxuu ku sheeganayaa bira'yihi lmaniif ra'yigiisa ee markaasi daciifka ah faytahidu wuxuu ka dhiganaya culamaaa madhabi arbaaban rabiyaal buu ka dhiganaya siduu ugu mubaalaqoonayo wayaftaxu wuxuu u furayaa limanaaqibihim ammaantooda wa karaamaatihim abwaaban irdu u furaya yactiqid wuxuu aaminaya ana man khaalafa dalika qofka arinkaa khilaafa lam yuwafaq inaan la waafajin sawaaban sida saxda ah waina saxw hadduu nasteexay axadun qof oo min culamaai sunna ka mid a ah, ittakhadaw cadun wacdow buu ka dhiganaya walow kaanuu haba ahaadaan qabla dalika intaa ka hor axbaaban dad markaas jecel wain wajada hadduu helo kitaaban kitaab hadduu helo kitaabkaasoo min kutubi madhabihi ka mid ah madhabkiisa kutubta madhabka kutubtiisa ka mid ah almashhuurati caanka ah oo yatadamanu koobsanaya nusxahu nasteexo u nasteexaynayo wadama ra'yi ra'yiga inuu dhaleecaynayo wataqliid taqliidka walxai boorin uu boorinayo cala itibaaci aaadii axaadiis in la raaco nabadahu waa tuuraya kitaabkaasi waraa'a ahri dhabarku ka tuuraya waacrad waa ka jeedsanaya can amrihi wanahyihi buu ka jeedsanaya amarkiis iyo nahyigiis waitakhada wuxuuna ka dhigaya xijran maxjuuran mid la xabisay ka dhigaya meel buu ku xabisaya ku qarinaya yani sheekh wuxuu leeyahay ninkii muqalidka ahaa markuu arko almuqalid acma markuu arko kitaab ka mida kutubta madhabkiisa oo caanka ah oo koobsanaya ee naseexo uu naseexaynaya dadka noocaas oo kalea isaga la mid ah oo ra'yiga dhaleecaynaya oo taqliidka dhaleecaynaya oo dadka ku boorinaya alitibaac in markaa kitaabkii sunnaha la raaco kitaabka hadduu arko muxuu samaynayaa kitaabkaas markuu arko wuxuu samaynayaa kitaabka xagga dambu ka tuuraya kow amarkiisiiyo nahyigiisana qaadan mayo waa labo waana qarinayaaba xijran maxjuuran xaraaman muxaraman midaan la arki karin ayuu ka dhigaya limaada lianna haddii la taalada maxaa dhacaya madhabka laga baxa soo maha si aan looba aragba ayuu ka dhigaya xijran maxjuuran buu ka dhigaya ay mancan mamnuucan mid la manciyey oo aan illa saari karin buu ka dhigaya wain wajada hadduu helo kitaaban oo min kutubi madhabihi ka mida ah almashhuurata caanka ahayd oo yatadamanu koobsanaya nusxahu nasteexo uu kan u nasteexaynaya muqalidka noocan oo kalea indhahala wadama ra'yi ra'yiga dhaleecaynaya wtaqliid taqliid aleecaynaya walxai boorinaya cala itibaaci axaadiis in la raaco kitaabka hadduu arko muxuu samaynaya nabadahu waa tuurayaa nimanka gaalada waxa lagu sheegay fanabaduuhu waraa'a uhuurihim ayib sidii oo kale asna waa tuuraya nabadahu waraa'a dahri dhabarku ka tuuraya waacrada wuxuu ka jeedsanaya can amrihi wanahyi kitaabkaasi amarka nahyi ku sugan waa ka jeedsanaya watakhada mid la xabisay ijran maxjuura ay mancan mamnuucan wayaquuluuna xijran maxjuura markay fasiraan culimada waxay ku fasiraan ay xaraaman muxaraman waa xaraam la xarimay weeye ayib yowma yarowna almalaa'ikata laa bushraa yowmaidin lilmujrimuun yowmaidin lilmujrimiin wayaquuluuna xijran maxjuura waqaala alfulaaniyu fulaani wuxuu yidhi naaqilan xaaluu soo naqlinaya can shaykhihi maxamed xayaat sindi raximah ullah asagoo ka soo naqlinaya wuxuu yidhi qad taqarara waxaa sugnaaday ana saxaabata saxaabadu lam yakunuu maysan ahayn kulluhum dhammaantood mujtahidiina mujtahidiin maysan ahayn cala isilaax culamaa marka mujtahid waxaa loo yaqaano culimada markaan eegno isilaaxooda markaan eegno saxaabadu mujtahidiin maysan ahayn fa ina fiihim waxaa ka mid ah alqarawiyi mid markaa reemagaala ka mid ah oo qarya loo nisbaynayo wlbadawiyi iyo mid reemiyi ah oo baadiyaha ka yimid waman xadiian waaida hal xadii ka maqlay baa ka mid ahaa aw saxibahu maratan waaxida hal mar la saaxibay baa ka mid ahaa walaa shaka waxaan shaki lahayn ana man samica xadiian cidda ka maqashay nabi maxamed alayhi salatu slam xadii ana man samica xadiian cidda xadiid ka maqasha can rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam aw can waaxidin min asaxaaba ama xadiid ka maqasha axad ka mida saxaabada radia allahu canhum kaana yacmalu bihi Eh, xasaba fahmihi fahmkiisu inta markaa uu leegyahay ay qadra fahmihi mujtahidan xaalu markaasi mujtahidan kaana ahaaya mid mujtahida aw laa am waysan ahaan walam yucraf lama garan ana hayra almujtahidi mujtahid midaan ahaynoo minhum saxaabada ka mid ah in kullifa lagu kalifay birujuuci inuu u noqdo ila almujtahidi mid mujtahida oo saxaabada ka mid ah fii maa shayna oogu noqdo samicahu uu malay eh, laa fii cahdihi sal allahu aleh wasalam lama oga xilligii nebi maxamed arrinka inuu dhacay calayhi salat salaam walaa bacdahu iyo kadib toona fii cahdi asaxaaba ridwan ullahi calayhim fahada kaasi taqriirun taqriir weeye waa sugid oo minhu xaggiisa ka ahaata sal allah alay slm nebiga bijawaazi alcamal oo ah taqriirkaas muxuu yahay bijawaazi alcamal camal iyo camalfal in la bannaynayo bil xadiis lagu camalfalo lighayri lmujtahidi inuu ku camalfali karo ijmaacaasoo min asaxaabati saxaabada xaggooda ka ahday cala dalika arrinka ay ku ijmacsan yihiin sheekhaas wuxuu leeyahay fulani waxaa sugnaaday oo saxaabada ka sugnaaday dhammaan mujtahidiin maysan ahayn ayib ibnu khalduunna waa soo naqlinaya kitaabkiisa muqadimada la yidhaahdo hadalka noocaaso kalea ah. yani maysan ahayn saxaabadu dhammaantood mujtahidiin marka aan ku soconno tacriifka lagu tacriifiyey mujtahidka oo markaas usuuliyiintu ay ku tacriifiyaan markaan ku soconno saxaabada mujtahidiin maysan ahayn maxaa yeele qalawi baa ka mid ah badawi baa ka mid ah waxaa ka mid ah saxaabada eh, eh, radia allahu canhum kuwa nabiga calayhi salatu wasalaam hal xadiid ka maqlay ama hal mar markaasi la saaxiibay ayib waxaan shaki lahayn qofka xadiid ka maqla nabiga calayhi salaatu wasalaam ama cidda xadiid ka maqashay axad min asaxaaba waxay ahaayeen kuwa ku camalfala xadiidkaas inta markaa fahmkiis intuu la egyahay ayuu ku camalfali jiray ayib ama ha noqdo qofka xadiidka maqlay saxaabiga ama khayrkiisba ha ahaada mujtahid ama yuusan ahaan xadiidka uu maqlay uu ku camalfalaya inta markaa asagu ka fahmayu kaga camalfalaya lama oga cid aan mujtahid ahayn oo saxaabada ka mid ah in lagu kalifay oo la yidhi xadiidka aad ku camalfalaysa kuma bannaana waa inaad ola noqotaa nin mujtahidoo saxaabi ah suu kugu macnayo kugu fasiro ku fahamsiiyo kaa waa inaad kaga dambaysaa lama oran ayib xilligii nebi maxamed calayhi salat slam ma dhicin xilligii ka dambeeyena maysan dhicin marka sababta dadka yan loogu xirayo maxay tahay ashkhaas mucayan ah mar haddaan lagu xirinba dadka aan lagu xirin cid mucayana ah xilligii saxaabada iyo ciddii ka dambaysay sababta maanta loogu xirayo cid mucayan dadka maxay tahay waa yani waa shay markaa laa maxal min acraab yani oo saxaabada yani kuwooda mujtahidiinta kuwa aan mujtahidiinta ahayn maysan qalidan jirin maadaama saxaabada isku jireen oo isugu jireen mujtahid iyo hayr mujtahid lama ohan jiray ka aan mujtahidka ahayn waa inuu qalitay midka mujtahidka abubakr waa inuu qalitayo cumaan waa inuu qalitay lama ohan jirin mar arrinkaa haduusan jirin taqliidka noocaasoo kale ah waa taqriir nabiga xaggiisa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam in ay banaanta xadiidka in lagu camalfalo yaa ku camalfalaya cidaan mujtahid ahayn waa ijmac saxaabadu ay ku ijmacsan yihiin qofku inuu xadiiska ku camalfali karo walow cid marka mujtahida yuusan ka qaadanbe wuxuu sheekhu yidhi raximah allahu tacaala qad taqarara waxaa sugnaaday ana asaxaabata lam yakunu inaysan ahayn kulluhum dhammaantood mujtahidiin cala istilaaxi culamaa markaan ku soconno tacriifka siday ku tacriifiyaan mujtahidka culimada agtooda faina fiihim waxaa ka mid ah saxaabada alqarawi baa ka mid ah walbadawi baa ka mid ah mid markaa qaryo loo nisbaynayo magaalo loo nisbaynayo iyo mid markaa miyi loo nisbaynayo waman baa ka mid ah samica minhu sal ll slam ka maqlay xadiian waaxidan aw saxiibahu maratan waaxida hal mar la saaxiibay walaa shaka waxaan shaki lahayn ana man samica xadiian qofka xadiid ka maqla can rasuuli illaahi sal ll slam aw can waaxidin ka maqla min asaxaaba radi allahu canhum kaana inuu ahaa yacmalu bihi ay bilxadiii mid ku camalfala xasaba fahmi ay qadra fahmihi fahmkiisu inta uu leegyahay mujtahida kaana ahaya ninkaasi halka xadii maqlay mid mujtahid aw laa ama yuusan ahaan walam yucraf lama oga la garan mayo ana hayr mujtahidi mujtahid cidaan ahayn oo minhum saxaabada ka mida kullifa in lagu kallifay oo markaa lagu laazimiyey birujuuci inuu u laabto ila lmujtahidi yani markaasi cid mujtahid ah fii maa shayna oogu laabto samicahu uu maqlay oo min aaadii ah laa fii cahdihi maysan dhicin sal la alay waslam xilligii nebi maxamed alayh salat asalaam walaa bacdahu gadaashiisna maysan dhicin fii cahdi saxaabati radi allahu canhum ridwaan ullaahi calayhim fahada arrinkaa haddaba hadduusan dhicin arrinkaasoo cidna aan cid lagu ilsaamin inay daba socoto fa hada arrinkaasi taqriirun waa taqriir waa sugid oo minhu xaggiisa ka ahaatay calayhi salatu salaam bijawaazi alcamal muxuu taqriiriyey bijawaazi alcamal camal inuu bannaan yahay bil xadiid lagu camal falo yaa loo baneeyey ligayr lmujtahidi qof aan mujtahid ahayn wa ijmaacun calaa daalika arrinkaa ay ku ijmaacsan yihiin inaan qofna qof kale in marka uu ku dheganaado aysan laazim ahayn walowlaa daalika arrinkaa hadduusan jiri lahayn oo yani markaa qofku inuu qof daba socdo ay laazim tahay la amra alkhulafaau khulafadu waxay amri lahaayeen abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali hayr almujtahidi mujtahidka midkaan ahaynoo minhum saxaabada ka mida waxay amri lahaayeen ka ahli bawaadi kuwa reer miyigoo kale waxay amri lahaayeen anlaa yacmaluu inaysan ku camalfalin bima balaqahu wixii ka soo gaaray can اnabiyi sal اllah alي wasalam nebiga xaggiisa mushaafahatan afkaqaad oga soo gaaray afkiisa ay ka qaateen aw biwaasitatin ay kaga qaateen nebiga calayhi salat salaam cid baa uga soo warisay xataa yacriduu ilay u bandhigaan arrinkaasi cala almujtahidiina kuwa mujtahidiinta oo minhum saxaabada ka mid ah walam yerid ma soo aroorin min hada arrinkaasi laa caynun cayn ma soo aroorin cayntu waa walaa arun raadna lama hayo yani arinkaasi hadduu yahay arin laabud ah oo qofku inuu qof alito hadduu yahay arrin laabud ah oo qofku asagu uusan ku camalfali karin nusuusta inuu oola noqdo nin mujtahida mooyaane arrinkaa hadduu laazim yahay khulafadii afartii khaliifo ayaa waxay amri lahaayeen saxaabada aan mujtahidiinta ahayn waxay amri lahaayeen inay oola noqdaan axaadiidta ay nebiga ka qaateen ayagu toos oga qaateen ama cid kale oga soo warisay maxay amri lahaayeen inay ola noqdaan saxaabada kale oo mujtahidiinta ah oo markaas ay u caddeeyaan macnaha xadiikaas ayib arrinkaas haddaba lama hayo daata ahaanna looma hayo raad ahaanna looma hayo saxaabadii khulafadii oo amraya saxaabadii aan ahayn mujtahidiin ayagoo amraya inay cid kale ola noqdaan xadiikii lama hayo mar haddaan lahayn marka maxay noqonaysaa in markaa daahirka lagu camalfalay noqonaysaa cidna marka aan looga dambayn saasay noqonaysaa walowlaa dalika arrinkaa waxaad usoo jiri lahayn la amra alkhulafaa khulafadu waxay amri lahaayeen hayr almujtahidi midkaan mujtahidka ahaynoo minhum saxaabada ka mid a waxay amri lahaayeen ka ahlilbawaadi oo kaleba weeyaane an laa yacmaluu inaysan ku camal falin bima balaqahum wuxuu soo gaaray can inabiyi sal slam ka soo gaaray mushaafahatan kaga soo gaaray min ashafah afkiis ay ka qaateen aw biwaasita kaga soo gaaray cid kale oga soo warisay xataa yacriduu ilaa ay u bandhigaan cala almujtahidiina kuwa mujtahidiinta minhum saxaabada ka walam yarid ma soo aroorin min haada arinkaas ma soo aroorin lama hayo iyadoo markaa lasamrayo n laleeyahay khulafadu ay leeyihiin u noqda mujtahidiinta u noqda kuwiina mujtahidiinta aan ahayn lama hayo laa caynun daato lama hayo saa sheegaysa shay daata leh walaa aharun raadna lama hayo raad sidaa sheegayana lama hayo mar haddii labadiiba la waayay macnuhu waxa way wax jira maahan arrinkaas waxba kama jiraan wa hada arrinkaasna wahada arrinkaasna aahiru qowl laahi tacaala wuxuu waafaqsan yahay hadalka alle daahirkiisa wamaa aataakum rasul rasulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahu ka taga wuxuu idin siiyo ah faygii iyo awaamirtiba ah wuxuu idinka reebay waa faygii iyo marka awaamirtiba ah qaata yani markaasi faygaasi wamaa aataakum wuxuu idin siiyo alrasuulu sal ly slam min alfayi wa min alawaamiri fakhuduuhu qaata min alfayi wanawaahi fantahu ka reebtoma wa qaala fulani wuxuu yidhi fi liiqaad iiqaad alhimam wuxuu ku yidhi qaala shaykhu mashaayikhinaa shaykhu mashaayikhinaa wuxuu yidhi mashaayikhinaa wey mashaayikhinaa ma almuxaqiq abulxasan assindi fii xawaashiihi calaa fathi lqadiir xaashiyada uu ku leeyay kitabka fatulqadiirka la yidhahdo waa kitaab ka mida kutubta fiqiga xanafige wuxuu yidhi walaa yenbaqii ma habboona fii xaqi alcaamiyi caamiga xaqiisa oma haboona walaa yatacayan ma caynoobayo fii xaqi alcaami walaa yatacayanu ma caynoobayo fii xaqi alcaamiyi ninka caamiga xaqiisa alahdu inuu qaato kuma caynoobayo yani laazim kuma ahan bimadhabin mucayan madhab mucayan inuu qaato laazim kuma ahan licadami ihtidaa'ihi yani markaasi inuusan ku hanuunaynin darteed licadami ihtidaa'ihi inuusan ku hanuunaynin lima huwa alwlaa wax ka haboon walaxraa wax ka haboon bal ilwaajibu fii xaqihi yani marka waxa weeyaan waajibka saaran waxaa weeye fii xaqihi xaqiisa alahdu inuu qaato biqowli kulli caalimin caalim kasta qowlkiisa caalimkaasoo yuusaqu bihi lagu kalsoon yahay fi diin xagga diin ahaan liqowli illaahi tacaala ayaa daliil u ah fasaluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga ahlucilmiga in kuntum laa taclamuun haddii yani markaa cilmi idinku inan lahayn ayib yani sheekha wuxuu leeyahay kuma laazimayso qofka caamiga ahaa madhab mucayan inuu qaato licadami ihtidaa'ihi lima huwa alwlaa walaxraa waayo caamiga wuxuusan ku hanuuni karin oo uusan garan karin wixii ka mudnaa oo aayaddii xadiidkii ayuusan garanaynba marka asagoon aqoonba u lahayn xadiid in la yidhahdo madhab mucayana qoorta gasho arrin laazima maahan waxaa waajib ku ah inuu qaato cid kastoo markaa lagu kalsoon yahay diintiis inuu qaato markaasi waajib bay ku tahay iyadoo laga qaadanayo aayaddan fasaluu ahla dikri in kuntum laa marka ahlu dikrigaasi cid mucayana maaha madhabna kuma koobnaa cid kastoo aqoon cilmiga u leh xanafiyan kaana aw xambaliyan aw maalikiyan aw shaaficiyan waa laga qaadanayaa lanna qofku waxaa weeyaan inuu yidhaahdo aduuru maca alxaq xayu daar anu xaqaan la socdaa marka aayaddu marka macnaha ay tilmaamayso waa macnahaas weyaan ahlucilmiga weydiiya ahlucilmigaas markaa madhab gaara kuma koobna calaa ayi madhab kaanu wuxuu sheekhaas yidhi walaa yatacayanu laazim kuma ahan fii xaqi ilcaamiyi qofka caamiga xaqiisa alahdu inuu qaato bimadhabin mucayan licadami ihtidaa'ihi inuusan ku hanuunayn darteed baysan ugu caynoobaynin limaa shay huwa asaguba alwlaa ka habboon walaxra ka mudan oo muxuu yahay shayga usan ku hanuunayn oo ka mudan oo ka haboon madhabka waa aayaddii xadiikii wey bal ilwaajibu waajibka saaran fii xaqihi ay xaq alcaami waxa wey alahdu inuu qaato biqowli kuli caalimin caalim kasta hadalkiisa caalimkaasoo yuuaqu bihi lagu kalsoon yahay fi diin agga diinta liqowli lahi tacaala alla wuxuu fasaluu weydiiya ahla dikri ahlucilmiga weydiiya in kuntum laa taclamuun haddiina markaa idinku inaan ahayn kuwa cilmi leh oo garanaya wa qaala fii baxr raa'iq wuxuu ka yidhi asaguna qaala wuxuu yidhi sheekhaasi fii baxr raa'iq kitaab markaas iiga xanafiga ka mid a ah. kutubta xanafiyada ayuu ka mid yahay oo fiqiga ay ka qoreen wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan taqliidu man cid markaas in la qalito taqliidu man cid in la qallito shaaca uu doono yajuusu waxaa u bannaan ay lilcaamiyi caamiga waxaa u bannaan taqliidu man cid inuu qallito shaaca uu doono oo min almujtahidiina mujtahidiinta ka mid ah wain duwinat ilmadaahib madaahibta hadii la dawinay keliyo maantoo kale falahu waxaa kaloo yaan u bannaan alintiqaalu inuu ka wareego min madhabihi madhabkiisa ayaa u bannaan sheekh wuxuu leeyahay qofku cidduu doono oo mujtahiinta ka mid ah ayuu qallidan karaa haddii la qoray madaahibtii oo ay noqotay sida maantoo kale sheekh mutaakhir buu ahaaye u bannaan inuu kii hore isagaba tagaba madhabkii hore uu haystay hadduu arko inuu daciif yahay inuu isaga taga u bannaan marka culimo badan baa madhabkoodii hore isaga tagay cilmo fara badan ayaa madhabkooda isaga tegey sheekh la yidhaahdo bakar ibn cabdillahi abu zayd wuxuu qoray kitaabka ku magacaabay altaxawul almadhabi waa wareegii madhabka bimacnaa nin madhab haystay wuu isaga tegayaa liamrin waliaakhar ayuu oga tegayaa marka waxaad arkaysa fulaanun kaana shaaficiyan fasaara xanafiyan kaana xanafiyan fasaara shaaficiyan kaana xambaliyan fasaara ana shaaficiyan wahaa kada marka maadaama yani ay madaahibtii mudawan ay sida maantoo kale waxaa u bannaan qofkii haystay shaaficiga inuu xambali noqdo kii xambaligaha inuu xanafi noqdo kii xanafiga inuu maaliki noqdo kii maalikiga inuu shaafici noqdo ayaa u bannaan markuu arko madhabkiisa in laga xoog badan yahay madhabkaas inuu xoog badan u bannaanta marka arrinkaa hadduu bannaan yahay waxaa laga fahmayaa inaysan laazim cidna ku ahayn madhab mucayan inuu ku dhagaanaado xataa yamuut kasaa laga qaadanaya qaala shaykh maxamed xayaat sindi wuxuu yidhi wahaada aladii dakarahu arrinkaa uu sheegay abulxasan asindi arinka uu sheegay wuxuu yidhi wahada ladii dakarahu arrinka uu sheegay huwa aladii yadulu calayhi kitaab wasunna waa midka kitaabkii sunnuhu ay tusinayaan wa aqwaal culamaa alakhyaar waa midka ay tusinayaan aqwaashii culimmadii akhyaarta ahaa khayrka lahaa oo min asaabiqiina ah salafkii walaaxiqiina iyo kuwii dambaba walaa cibrata cibro iyo tixgelin ma leh biqowli man cid hadalkiisa qaala yidhaahda khilaafa daalika arrinkaasi khilaafsan kitaabka iyo sunnaha wax khilaafsan qofka la yimaada hadalkiisu ictibaar ma leh faina kula qowlin qowl kasta qowlkaasoo yukhaalifu khilaafsan kitaab allahi khilaafsan wa sunata rasuuli khilaafsan sal allahu alay wasalam wa aqwaal alculamaa culamada hadalladooda khilaafsan alladiina culimmadaasoo hum ayaguba suduuru diini diintan salafkeedii ahaa fa huwa asagu marduudun ama awalkii diintan raggii bartay ahaa fa huwa asagu marduudun qowlkaas fa huwa qowlkaasi marduudun waa la radinayaa calaa qaa'ilihi ciddii ku hadashay waa lagu radinayaa ayib walaa adunuhu yani markaasi eh, eh, una malayn mayo ilaa cadiima alcilmi qofka arrinkaa dadka ku laaziminaya taqliidka u malayn mayo inuu yahay mooyaane cadiima alcilmi midaan cilmi lahayn wa kaiira tacasubi yani mid markaa tacasubkiisu badan yahay wallaahu allana almuwafiqu midka waafajiye weeye limaa yuxibu waxa uu jecel yahay oo wayardaa raalli uu ka yahay wuxuu waafajiyaa man yashaau min cibaadihi cidda uu doono addoommadiisa ka mid ah walaa qowla liaxadin qofna orah oo maysa sugnaanin oo min alkhalqi ka mid ah maca rasuulillaahi sal ly slam kaainan man kaan cidduu doono ha noqdo wayan kaana kaainan man kaan cidduu doono ha ka mid ahaado wayan kaana cidduu doono ha ahaado oo miman kaana ayib maxamed xayaad sindila sheekhaas wuxuu leeyahay waa culimmadii xadiidka min ahli madiina weeyaan wuxuu leeyahay arrinkaas uu ka soo warramay Eh, abulxasan asindi waxa weeyaan midka kitaabkii sunnuhu ay tusinayaan bimacnaa in eh, kitaabkii sunnaha la qaato hadalkaas kitaabkii sunnaha tusinaya waxaa kaloo tusinaya eh, aqwaashii culimmadii akhyaarta ahayd oo saabiqiinta ahayd cid kastooo qowlkiis uu khilaafo qowlkaas markaa kitaabkii sunnahana ictibaar ma yeelanayo wahada qaala sheekh maxamed xayaat sindi wuxuu yidhi wahada aladii dakarahu kaa sheekhu uu sheegay huwa aladii midka wa yadullu calayhi uu tusinaya alkitaab wasunna waa aqwaal culamai ay tusinayaan aqwaasha culimada alahyaar ee khayrka badnaa min asaabiiina yani akhyaartaasoo min asaabiqiina kuwii horreeyey iyo walaaxiqiina kuwii xagga dambe ka yimid walaa cibrata cibro iyo tixgelin oomay sugnaanin biqowli man qof orahdiisa qaala yidhaahda khilaafa dalika arrinkaa si khilaafsan faina kula qowlin qowl kastoo yukhaalifu khilaafsan kitaab allahi kitaabka ilahi wa sunata rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam rasuulka sunadiisa khilaafsan wa aqwaal culamaa culimada qowlkooda khilaafsan aladiina culamadaas hum ayaguba suduur diin diinta sadrigoodii ahaa sadriguna waa awalkii loo jeeda waa salafkii fahuwa isagu marduudun fahuwa qowlkaasi marduudun waa la radinaya calaa qowlihi qowlkiisa lagu radinaya walaa adunnu una malayn mayo qofka taqliidka laaziminaya ilaa cadiima alcilmi inuu yahay mooyaane midaan cilmi lahayn wa kaiira tacasub inuu yahay mooyaane mid tacasubkiisa u badan yahay wallahu allana almuwaafiqu midka waafajiye weeye lima yuxibu waxa uu jecelaya wayarda raalliu ka yahay man yashaau min cibaadi ayuu waafajiyaa walaa qowla qowl kaainun ooma sugnaan liaxadin qof min alkhalqi ka mid ah maca rasuuli sal l slam kaainan mankaan yani kaa'inan man kaana cid kastoo marka uu noqdaba wa ayan kaana cid kasta uu ahaadaba oo miman kaana cid kastoo marka uu ka mid yahayba ictibaar ma leh waidaa jaaa hadduu yimaado nahrullaahi ilaahay webigiisii ama togiisi hadduu yimaado baala waxaa buray nahru macqil macqil ninkii lo webigiisii waa buray waa hadal mahmaaha carabtu ay tiraahdo bimacnaa hay aad loogu baahnaa hay loo baahnaa hadduu yimaado hay markaa looga kaaftoomo hay dadku ayani haysteen haddii uu yimaado hay markaas looga kaaftoomo ayay carabtu waxay yidhahdaan ida jaaa nahru llaahi badla nahru macqil yani nin eh, macqil oo saxaabada ka mid a ah ayaa ceel wuxuu ku lahaa magaalada madiina marka ceelkaasi eh, waa la iibin jiray dadku marka biyahay ka cabbi jireen mar haddii uu yimaado roob hadduu do'o oo webiyaashii iyo toogii ay biyo socdaan miyaa loo baahanaya markaasi waa maya markaasa ida jaa nahrullaah badala nahru macqil mar hadduu webigi ilaahay yimid ee togi ilaahay macqil webigiisii ama togiisii waa buray yani cidu ka cabbi maysa weeyaan saa macnadu waxaa weeyaan haddii daliil meesha uu yaallo kitaab iyo sunne waxaa weeyaan hadal kale la eegi mayo ida jaa nahrullaahi badala nahru macqil fulaan iyo callaan qawlkiis la dhegaysan mayo waida jaa hadduu yimaado nahrulahi ilahay webigiisii iyo togiisii bimacnaa daliilkiiba hadda loo jeedaa daliilkii naskii baa loo jeedaa hadduu yimaado baطala waxaa buray nahru macqil macqil togiisi waa buray waxaa loo jeedaa bimacnaa ra'yigii iyo qowlkii cid kale la qaadan mayo waana laska tuuraya wabidaalika sidaas ayaa tama waxaa ku dhammaaday maa qasadnaa wixii aan u qasdnay oon doonayna jamcahu inaan kulminno wa khitaaman xaalaan khatimaynana naquulu waxaan leenahay allahuma arina alxaqa allow xaqana garansii xaqan xaqnimo noo garansii warsuqna itibaacahu nuguna arsaaq inaan raacno xaqa wa arina albaaila baailkana tus eh, markaas oo nugu garansii baailan baailnimadiisana garansii warsuqna ijtinaabah nuguna arsaaq markaas inaan ka dheeraano wasali allaahumma allow ammaan calaa cabdika addoonkaaga ammaan wa rasuulika rasuulkaaga ammaan muxamadin muxamed ammaan wacalaa aalihi aalkiisi ammaan wa saxbihi saxaabadiisa wasalim salaam ama nabadgeli tasliima nabadgelyo kaiiran fara badan halkaasuna ugu dhamaaday kitaabkii min adyab alminax fii cilmi almusalax marka insha allah wixii warqad baa kolley mar la ii sheehay soo gaadhay saa'ilku wuxuu leeyahay ma almuraadu ida kaana man lam yazidha atqan miman zaadaha wasaraxa yani waxaan kusoo marnay almaiid fi muttasil asaniid almaiid fi muttasil asaniid waxaan kusoo marnay sanadka in nin lagu siyaadiyo xadiidkii wuxuu soo aroorayaa mawdici kale asagoo sanadkii ziyaada aysan la soconin marka marna waxaa la aqbalayaa ziyadadaas waa la qaadanaya marna waa la radinaya mararka la radinaya waxaa ka mid ah marka laba shari la helo waa la radinaya xayta iyo qofka aan ziyaadin ayaa la eegaya ka aan ziyaadin hadduu iqo badan yahay aan u yahay manaa axfad wa abat hadduu yahay tiisaa la qaadanaya o shardiga labaad wuxuu noqonayaa mawdican ziyaadadu ay ku sugan tahay kaan ziyaadin waa in markaasi samaac iyo kala warin waa inay ku sugan tahay yan labada ninoo loo dhexeeyo sanadka kale ninka uu dhexeeyo marka aan loo dhexaynin waa inay kala maqleen oo midka sare kan dambe waa inuu samictu ama xadaanaa ama